alaaqat lwajhi wاlbashaasha ayaa loo jeedaa kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sal ly slam daa'ima albashri faraxiisu iyo weji furaantiisu mid ay joogto tahay sahla alkhuluqi dabeeca dabacsan dabeeco wanaagsan waxaynu soo maray eh, mutawaasil axzaan iyo aan soo maray haddana waxaa timid daa'ima albashri ismu caaradi mahayaan ruuxu isagoo walbahaarsanoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanhayo oo masaa'ib badan ummadda oga baqahayo qalbigiisu uu lulanayo haddana wuxuu muujin karaa farax iyo wanaag iyo waji furaan ayb layin aljanib dhinaciisu miduu jilicsan yahay buu ahaa ay wuxuu ahaa sariica alcaطfi katiira alluطfi layin aljanib la dhaqankiisa ummaddu la dhaqmahayo axad uu dabacsan yahay ayuu ahaa <clears throat> marka waxaa looga jaanibka baa la ilaaqay lakin waxaa looga jeedaa nabig dhan baa dabacsanaa la dhaqanka ummadda oo xanaf iyo culays iyo adayg midna ma lahay laysa ma ahayn tan dambaa marka kuu fasiraysa layanljaan wax looga jeedo laysa ma ahayn bifadin ay bisayi اlkhuluq axad dabeeca xun ma ahayn oo dabeeco qalabsan walaa haliidin ee walaa haliida alqalbi mid qalbi adagna ma ahayn oo aan naxariis lahayn ma ahayn walaa sakhaabin axad dhawaaqa ama buuqa ma ahayn oo qaylo dheer qayliya walaa faxaashin mid xumaan sameeya ma ahayn shalaynu soo maray sakhaab iyo faxaash iyo cayaab iyo wixii la halmaala inaysan ahayn siiqa lilmubaalaqa ay tahay siiqatu linasab ay tahayoo falka asalkiisi baa nabiga laga anfinhayaa kadradiisa lagama anfinhayo badnidiisa walaa faxaashin xumaan sameeyana ma ahayn walaa cayaabin axad wax dhaleeceeyo cambaariyana ma ahayn walaa mushaaxin mid xilxidhanoo dadka dhibana ma ahayn mushaaxu waa ruuxa mudaayaqada u saaxiibka dadka cidhiiri geliya walaa mushaaxin mid dadka cidhiidhi geliyana ma ahayn saaxiba mudaayaqa linaas ma ahayn weeye bacdu nusba walaa madaaxin qoraya mid ammaan badana dadka ammaana ma ahayn nusq baa qoraya yatagaafalu wuxuu ismoodsiin ishilmaansiin jiray camaa laa yashtahi wuxuusan doonayn wuxuusan rabin nabigu waa ismoogaysiin jiray oo inuusan damba ka lahayn oo uusan khusaynin buu ka soo qaadi jiray mar haddii uusan hawshaa danaynaynin <clears throat> diiniyan ama dunyawiyanba walaa yu'isu ma quusin jirin <clears throat> min raajiihi minhu walaa yu'isu nabigu ma quusin jirin raajiihi ninka khayrka ka doonaya ama muxuu ka wacana ka naawilaya ama ka doonaya ka rajaynaya minhu ay min khayrihi khayrka nabi maxamed ruuxa wax ka rajaynaya nabi muusan ka quusin jirin ruux aad wax ka tabanaka rajaynayso ama aad ka idanaysaa jira wamaca daalika haddana aadan ka helaynin laakiin nabigu xataa hadduusan waxba ku heli karin rajo quusin mahayo aan ku rajo gelin inta badanna <clears throat> hadda waaba ku siin jiray walaa yuyisu ma eh, <clears throat> mxuu ahaaye quusin jirin raajiihi ka khayr ka doonahaya minhu ay mima laa yashtahihi <clears throat> wadaaddaa ku fasiro minhudaa u celinaya mima laa yashtahihi xataa shaygu usan doonaynin ee inuu eh, raalliga ka ahayn un kaa aamusi mooyee oo shibbuu kaa dhiibi mooyeene ku quusin maayo kuma quusinayo ayib ka laftkoodu waa gobanimo shayga haddaadan qabanayna ama doonaya iskaba aamus shib iska dantaadanna ka raaco ruuxii laakiin hawshaa yeeli mahayo mana samaynaya anaa ku fikirin hawsha ha ku seexanin marnaba ah iyan kugu soo dhicin waa quusin weeye oo ufuqfuqgoyn ah marka shib buu nabigu iska odhanhaya walaa yukhayibu ma qadin jirin ay fiihi fii ma laa yashtahiihi walaa yukhayib takhayibku waa mutarajiga ninka wax kaa rajiy in la hoojiyo la qadiyo walaa yukhayibu ma hoojin jirin ama ma qadin jirin ay lmutaraji fiihi fi shayi qad taraka xataa <clears throat> ruuxu wuxuu weydiistay nabigu ma hoojin jirin xun kula u duceeyo ama hadal wanaagsan yidhaahdo ama uu ballan iyo ciddo u sameeyey iyo yabow xunbuu kula iman jiray qad taraka min nafsihi qad taraka nafsahu min halaain taraka hunaa dumina macna manaca afcaashii baabkii loo yaqbaabu tadmiin in ficil ficil kale macnihii la dhansiiyo kadibna ficilka mafaaciishu u gudbi jiray iyo xuruufta ku gudbi jiray lagu gudbisiiya tadmiinka la yidhahdaa waana luqa waana usluub jiro min asaliib alcarabiya kamida weeye qad taraka ay qad manac ay hadalla macno tahay marxaba walaa yukayibu ba aanu ii qoran mm, walaa yukayibu waa ii qoran dhima malaha walaa yujiibidaas doonta ayaad moodaa inay ka fiican tahay min xayu lmacnaa walaa yu ma quusin jirin raajihi ninka wax ka doonaya minhu ay mima laa yashtahi walaa yujiibu fii umana yeeli jirin mana ku raaci jirin mana quusin jirin hawshina uu doonhayay ruuxu watee nabigu uusan doonaynina ma samayn jirin marka macnaha hore tana dambe walaa yujiibu fiihida ku fiican laakiin walaa yukhayibu baa ii qoran <clears throat> walaa yukhayabu fiihina nusakh baa qoraya yukhayabu fiihi ee walaa yukhayabu lmutaraji ninkii wax rajaynhaya laguma hoojiyo oo laguma qadiyo fiihi fi shay qad taraka nafsahu naftiisa wuxuu ka manciyey wey min alaain saddex buu ka manciyey ka tegay hadda dhihi mayno wuu ka manciyey bimacnaa manca wey almirai muranka iyo mxuuah dooda iyo wاlkhaari hadalkoo la badiyo macna daraha ah iyo wamaa laa yacniihi waxaan dantiisa ahayn waxaan dani ku jirin nabigu farahu ka qaaday hadalka badan iyo waa iska daayey muranka waa iska daayay saddexdaas naftiisa waa ka maciyey dad kale waa ka daayay mar haddad dadka la murmaynin oonaan hadalkii aadan badinaynin oo waxaa dantooda ahayn amadugu aan danku aadan ku dhaqaaqaynin de waa ummaddiina waad nasanaysaa aduguna waad ka nasan wa taraka annaasa dadkana wuxuu e, e, oga tegay min alaain saddex buu ka da wamanaca annaasa min alaain bimacnaa bay hadaan laftiga la tahay bimacnaa dadka naftiisa wuxuu ka manciyay dadka inuu kula dhaqan min alaa saddex arrimood kaana laa yadumu mid aan cayn buu ahaa axadan ruux muusa nabigu cambaarayn jirin walaa yaciibuhu mana caayi jirin walaa yatlubu ma dabageli jirin cawratahu cawradiisa inuu ruux caayo oo uu afnijaaseeyo nabigu ma lahay inuu ceebeeyo bimacnaa ceeb uu ku og yahay uu ku sheegana ma lahay demmigu waa inaad ruuxa iskaba weerartay sidiisuba tacyiibkuna ceebuu leeyahy inaad ku sheegto weeyey bay u kala qadaan wadadaha qaarkood ama alab lcawra cawro qarsooneed ogeyn inaad baadhood baxdo wey iyadu walaa yatakalamu kama hadli jirin ilaa fima rajaa hawaabahu wuxuu hawaab ka rajaynhayo alla ugu dhawaanba mooye waxaan macno lahayn nabigu kuma hadli jirin waidaa takallama markuu nabigu hadlo ee dibnaha kala qaado aطraqa julasaauhu ragga la fadhiyaa foorarsan jiray dagalkay laalaadin jirin aطraqa julasaauhu jamcu jaliis inta la fadhidaa hadalkaas ayagoo qiimaynaya bay markaa dagalka laalaadin jireen kaannamaa waxaad moodaa calaa ru'uusihim ayru inay shimbir madaxa ka saaran tahay calaa ru'uusihim ayru haad iyo shimbir inay ku degan tahay oo madax hadday dhaqaajiyaan ay ka baqayaan inay duusho ay shimbirtu bido ayay u fooreenay markaa waa waxaa la cabirahayaa say u xasiloonaayeen fa idaa sakata markuu nabigu aamuso hadalka dhammeeyo takalamuu waa hadli jireen laa yatanaasacuuna maysan kala jiidan jirin cindahu agtiisa alxadiida sheekada nabigu hadduu hadlahayo ama ay la fadhiyaan midnaba ma aysan murmi jirin manaysan hadli jirin wy laa yatanaazacuuna ma aysan ku murmi jirin ma aysan kala jeedan jirin cindahu cinda rasuuli alxadiida waman takalama ruuxii hadla cindahu cinda rasuul ansatuu lahu waa u dhegaraarcin jireen hadduu ruux hadal bilaabo inta kalea dhagaysan xataa yafruqa ilaa uu dhammeeyo ninka hadalka dham ka baxo nin baa hadal bilaabay ilaa uu kaa dhammayso waa la wada dhegaysanaya rasuulkii iyo saxaabada kale waa dhegaysanaya nin kalaa marka hadalka bilaabi xadiiuhum hadalko sheekadoodu wuxuu ahaa cindahu xadiidu awalihim ay xadiiuhum ninka hadalka bilaabi wey baadiuhum bilxadiid cindahu cinda arasuul xadiidu awalihim awalan biawal haddii lasoo wada fadhiistay waa loo simaya haddii la kala horreeyey oo la doonay nabigan arrin lagala hadlo ama su-aalo la weydiiyo ninba ninku ka horreeyey baa hadalka ka horreynaya adoo hadda soo istaagay anugu waxaan leeyahay laba qodob labada qodob dib ha kugu dambayso haddaba timida fadhiiso oo lagaa soo horreeyey hebel iyo hebel baa kaa soo horreeyey ha hadle xadiiuhum ay axaquhum bilxadiid cindahu xadiiu awalihim weeye koodii u horreeyey warkiisa xaqnimo u badan in lagu hormaro yadxaku waa qosli jiray mima yadxakuuna minhu waxay saxaabadu ka qoslaan wayatacajabu waa la yaabi jiray mima yatacajabuuna minhu waxay la yaabaan bashar bini aadama weeye wayasbiru lilgariibi ninka koytada ee socotadae cusubna waa u sabri jiray cala aljafwati mxuu ahay habbooni darada cala aljafwa shayan habboonen lagula dhaqmo min waa in shay aan habbooneyn uu kuga dhaqmo waxaan munaasab ahayn hadallaadan mudanin waxaadan shuqul ku oon maqaamka munaasabku ahayn baa reemiyiga inta badan ka iman jiray marka waa u dulqaadan jira nabigu wayasburu lilgariibi cala aljafwati goynta iyo qallabsanaanta ama dhaqan xumada ama waxa habboonida daran fii mantiqihi wa mas'alatihi aljafwa waxa qallabsan ama muxuu ahaay goynta oo ku jira fii mantiqi hadalka ruuxa gariibka ah iyo wa mas'alatihi su-aashiisa ninka ariibkaa su-aashii su-aal qallabsan yaa maxamed ibn cabdilmutalib bay qoli iska odhanhayaan ayib marka waskaga dulqaadanaya yaa rasuulallahi yaa abalqaasim iyo xurmo ma jirto maba yaqaanaanba hadalkooda qallabsan ee aan habboonayn xaggan aan u qalmin meeqaamkii nabiga wuu iskaga dulqaadan jiray iyo su-aalaha qallabsan barhkood baa yar caqli badna waxay odhan jire nabi maamed maxamedo su-aal baanu ku weydiinaynaa waana kugu adkayn su-aasha noona dulqaado markaasay la kala bixi jireen niman noocaasa waa jireen ayagu inii saailuka can shayin wamushadidun fiihi nabi maxamed waa ii falaa tajid calaya <clears throat> marka waa kii xataa ku xadgudba u dulqaadan jiray xataa in kaana asxaabuhu ilaa ay asxaabtiisa ahaayeen layastajlibuunahum kuwa u yeedho soo jiida urabada layastajlibuunahum ay lurabaa niman remiy oo caraab oo qurabo oo nabiga meeqaankiisa iyo sharaftiisan aqooni aadaabtiisa inuu intuu nabigu u yimaado maadaama nagu xaliim isdul qaadanayo uu su-aalo badan weydiiyo nabiga oy ka faa'iidaystaan bay jeclaayeen abu rasin alcuqayn in la odhan jiro saxaabi ah bay aad u jeclaayeen nin caqli badan ahaa su-aalo muhiima ah, caqadiya ama usuul ayuu nabiga weydiin jiray dhowr bilood buu iska maqnaa waa remiy mar buu yimaadaa maalinku madiina soo galo waa lasu sheegaa war aburasiin baa maanta jooga la yidhahda markaasay u imanayaan saxaabada nabiga ayagu su-aasha badan nabiga waa kala xishoon jireen saxaabadu ansaar walmuhaajiruun way yaqaaneen way ka heebeysan jireen wuxuu naf baxday mooyeen su-aal maysan kula degdegi jirin laakiin nimanka remiiga aw sheekh reerka waa waa daf ay waa horay nabiga ka galahaya waxay doonaan bayna weydiin nin baa marka waxaan faa'iido badan lahayn oon si weynan weydiin ninna masaa'il wuxuu la iman culus oo laga faa'iidaysto waa caqaa'id iyo cilmiyaad iyo haybiyaad khuseeya aburasiin baa kamid ragay aada jeclaayeen xataa in kaana asxaabuhu ilaa ay nabigu saaxibadiisu ahaayeen wey layastajlibuuna ay urabaa layastajlibuunahum urabada ayay dhihi jireen kaalay nabiga noo weydiiya su-aalahan nabiga su-aashaa weydiiya wayaquulu wuxuuna odhan jiray nabigu asagu idaa ra'aytum aaliba xaajatin nin danle markaad aragtaan aaliba xaajatin nin danle oo eh, muxuu ahaay kodol ku taagan tahay xaajadaasoo yadlubuha uu dalbahayo raadanhayo faarfiduuhu kaalmeeya faarfiduuhu caawiya ay fa aciinuuhu calaa xaajatihi wey rifdigu waa alcaaa asalkiisu walicaanana wuu noqdaa faarfiduuhu faacطuhuna waa suuragal fa faacinuhuna labadaa macnaa lagu fasiraa walaa yaqbalu kama yeeli jirin ahanaa'a ammaanta ilaa min mukaafi nin abaal gudahaya mooyee nin hadda kahor intuu nabigu abaal u galay oo nabigu gacan u geysta oo gallad ay ku maqnayd tii ka mahadnaqahayoo shukrinhaya mooyeen uu nin iskala maaga nabigu muusan yeeli jirin nin baa iskaga yimid ambaan buu nabiga ammaanhaya jooji hawshaada iska fadhiiso haddii laakiin nimay gacan ku maqan tahay uu yahay oo abaalkii loo galay gudahaya nabigu waa u dulqaadan jiray leanna ninkaa nin wuxuu dareemhaya in abaal lagu leehay markuu inuu abaal gudu rabaa ninkaa waa dayn jira wey ilaa min mukaafiin min nicmatin saabiqa gallad hore loo geystay ninka abaal gudahaya mooye walaa yaqtacu calaa axadin axadna ma uusan ka goyn jirin nabigu xadiidahu sheekadiisa nin hadal wadaa mudaakhalo iyo muqaaaco midna kuma samayn jirin xataa yajuuza ilaa uu xadgudba mooye ilaa an yajuuza lamid tahay ilaa an yajuuza ilaa an yajuuza ay alxadda aw alxaqa inuu ninka hadlahayay xaq i garab maro ama xad gudbo ama qaabaan habboonin u hadla mooye marka waa laga juuja hadalka ilan macsiyadu sii wadaayo dhabbaa la siin oo fa marka waa ka goyn jiray binahyi nahyi buu kaga goyn oo waxaan joojib odhan hadalkan halkaa ku daa waa khalad ha sii wadin aw qiyaama am istaag waa ka istaagahaya inuu ka kaco goobtii iyo inuu hadalkii joojiyo labadaasuu nabigu mid uun samayn jiray xadaثna mحamed bشhاr bundar shekh الجamاعaةi qala xadaثna cبدالرحman مهdiي abu سacيid الcmbري qala xadaثna سفyاn الthwrي can mحamed المنkdir can qala samictu ja بn cabd الlahi الأnsarي yquul ma suئila rasuul الlah rasuulka ilaahay lama weydiinin shay-an shay lama weydiinin qatu weligi oo faqaala uu ku jawaabay la maya uu ku jawaabay mancan licطaa wey maro badan buu nabigu laa yidhi walaa cala ladii idaa maa atowka litaxmilhum qulta laa ajidu ma axmilukum calayhi iyo wallahi la axmilukum nimanka uu ku yidhi ashcariyiinta iyo dhowr goorbu nabigu laa yidhi lakin leada laga hadlayda la anfinayo waa laadi lilmanci e, lilcataa wuxuu nabigu hayo weliga ruxan lah kuma dhihin wey taasna waa iyadu waa qaacida aan jabaynin wey maa su-ila rasuulullah rasuulka ila lama weydiinin shayan shay uu hayo weeye ama uu heli karo qato weligii oo faqaala uu yidhaha laa ay laa ucطiika ama mancan lilcataa'i walbadli wuxuu heli kara ama uu hayo weligii nabigu ma mancinin wey laakiin waxyuuba uusan haynin oo u yidhi ma hayo mana heli karo oo lagu dhibay oo nabigu laakayda waa jirta ashcariyiin abi muusa alashcari qoyskiisi baa u yimid markaasuu hi nabiga gaadiidnasi gaadiidba ma hayo waad aragtaa waxaan hayo dhan waa baxay nabiga gaadiidna si waad haysaa baysa la soo istaageen wallahi laa axmilakum bu inaanan gaadiid idin siinaynin wax yar kadib baa geel nabiga loo keenay markaasuu awa nimanka ashcariyiinta ah ee maalin lawada dhibahayeen waana kan qaata awrtuna ordaya ku safro oo ku duulo oo daniina ku qabsada waxay dhi nabi maxamed waa adig dhaartay dhaarta haddee dhaarti miyaad jebinaysaa mise waad isilmaantay war dhaartayda anaa ka kafaara danihina qabsado awrta qaatooda joojiya warkaasi dhaarta anaa dhaarto maaha anaa ka kafaara gudane ordaya iska taga anugu haddaan shay ku dhaarto oon shaygii in laga khayr badan yahy aan arko khayrkaan yeeli dhaartayana ka dhiga maayo caqabad ummadda lagu baabi'iya waa ka kafaara gudanaya marka wuxuu laga hadlaya waa wuxuu nabigu heli karo gacanta ku haya weligii ma mancinin walam yaqul la fi dalika xadaثna cabdالlahi ibn cimraan ibn cimraan abulqasim alqurashiy almakiyu waa nin mucamaro cimriyey oo mashyiku tirmidi faqط qala xadaثna ibrahim ibn sacd ibn ibrahim ibn cabdiraحman bn cawf الzuhri an ibn shab الzuhri can cubayd الlah cubayd الlahi bn cabd llahi bn cutbat bn mascuud can ibni cabaasin qaala kana rasuul الlah rasuulka ilahi wuxuu ahaa ajwad الnaasi dadka midka ugu deeq badan bilkhayri ay fi اlkhayr khayrka gudihiisa ama khayr ha lagu deeqo nabiga ugu deeq badnaa khayrka marka maalkiibuu noqon karaa cilmigibuu noqon karaa wax walba wanaagsan buu noqon karaa wa kaana ajwada maa yakuun xilliguu u deeq badan yahana waxay ahayd fii shahri ramadaan bisha ramadaan gudaheeda u deeq badnaa xataa yansalika ilaa uu ramadaan dhammaado fa yaatii waxaa iman jiray fado litacliil ma waa litafsiil bay wadaadaha qaarkood leeyahay alfau laysa litacliil bal litafsiil fa bisha ramadaan dhexdiisa waxaa u iman jiray jibriilu jibriil baa u imaan jiray fayacrid wuxuu u bandhigi jiray calayhi calaa jibriil alqur'aana qur-aanka cardigu waa inaad sheekha ku dul akrido qur-aanka uu kaa dhagaysto ama aad xadiidkii ku dul akrido oo uu kaa dhagaysto ama aada muraajacaysana mudaakare iyo subac yani habaysan oo kalena waa lagu fasiraa mudaarasat lqur'aan way cardigu hadda laga hadlaayo fa laqiyahu jibriil jibriil markuu la kulmo kaana rasuulullah rasuulka ilah wuxuu ahaa ajwada bilkhayri khayrka midka uga degdeg badan buu ahaa ama ugu deeq uga deeq badan min ariix lmursala dabaysha la diray dabaysha la diray ee roobka qaada ama dhibaca qaybisa ayuu ka deeq badnaa ama oga degdeg badnaa ay xadiidkan waxaa laga qaatay dambe iyo ka horeba ka hore waxaad heli karta inaan la mancinin intaad heli kar aad bixin karto nabigana aad ku dayato maadaama laadu aysan fiicinayn mancina ay iska tahay waxaad heli karto inaadan mancinin baa laga qaatay dhaqan subanana ay tahay tan dambena waxaa laga qaatay xiliyaha mawaasimta khayrka badan in khayrka loo degdego oo adu horaan jawaad ahaa oo waxbixin jiray oo cibaado badnaa haddana bilaha tilmaaman iyo maalmaha barakaysan in juhuuddaadii dadaalkaada aada laablaba laabto ayaa laga qaatay waxaa kaso kaloo laga qaatay in dadka saalixiinta laga faaidaysto jibriil markuu nabigu la kulmo kaana yacrud calayhi alqur'aan uu ka faa'iidaysan jiray waxbuu weydiin jiray ayaa laga qaatay <clears throat> iyo ruuxii oo khayr badnaa in mar bilaha qaarkood oo khayrkii uu kordhin karo limunaasaba ama lifadlin fi shahr uu u kordhin karo xadaanaa qutaybaة bnu saciidi qaala akhbaranaa jacfar bnu sulaymaan الضubci can haabit bn aslam albunani can anas bni maliki qaala qaala rasuul الlah cafwan kaana nebi sal ly slam wuxuu laa yadakhiru kaan kaydsanin shay-an shay ligadin berri aan u kaydsanin shay adduunye ah berri aada isticmaashid aada dhigatid ooma dibdhigi jirin ay binisbati ilaa nafsi bay culammadu leeyihiin laa yudakhiru shay-an linafsihi ligadin amaa caruurta haweenka iyo qaraabada iyo dadka maxasta ee ku xidhnaa nabigu waagi dambe sanad yuu raashin udhigi jiray raashinkii iyo qamadiga ay isticmaali lahayn buu sanad ukaydin jiray meel la udhigi jiray markaasay biilan jireen ama asagoo lafihiisu yaa laga hadlahaya laa yudakhiru shay-an liqadin ay linafsihi baa loo jeedaa berri leanna waxay taasi keenaysaa tawakulka nabigu inuu dhammaystiraa ilaahayna subxaanahu wa tacala uu ku xidhnaa adduunyana aysan culays ku haynin ama hadee dadku isku tawakulmo carruurta iyo haweenkii iyo wakayba nabiga dhowr goor dhibeen ay waxweydiiyeen oo suuratu axzaab lagu canaantay dumarka ood garanaysaan marka iyaga lianfusihim iyo ricaayatan likhaairihim buu u samayn jiray mararka qaarkood laakiin asagu weligii wax lafihiisa ooma kaydsanin xadiidkani adugu rag baa waxay leeyihiin waxaa la infiraaday jacfar baa la infiraaday can haabit tafarada bihi can haabit jacfar ibnu sulaymaan adubci hadda aan hayno baa la infiraaday ee rafcigiisay leeyihiin wadaado badan waa nin intiqoom mutamaasig ah ee nasbiga oo lagu sheega min rijaali muslim fi shawaahid manaakir dhowrna waa leeyahay maca dalika ibn casaakir iyo jamaca min ahli cilmi xadiidka way sugaan oo way saxiixiyaan nimanna way daciifinhayaanoo waxay leeyihin ma sugno maxaa yeelay madaaruhu waa calaa jacfar ibn sulaymaan addubaci weeye waa nin iqa ah laakiin nin sii xoog badan oo min rijaali shaykhayna ma aho muslim baa fi shawaahidi walmutaabacat wax kaga wariya maca cindahu manaakiir saa darteed baa tirmida laftirkiisu uusan xukumin oo wuxuu rajaxay xadiidku inuu mursal yahay buu asagoo rajaxay oo anas baa <clears throat> mxuu ahaa thaabit bin aslam ayaa wuxuu odhan jiray kana sal sl laa yudakiru shayan ligadin marka inuu mursal min maraasili thaabit ayaa markaasi loo badan yahay xadaثna haarun ibn musa ibn abi calqamة almadini shayku الtirmidi والnasaئي qaala xadaثanii abi aabihi musa ibn abi calqama majhuul weeye aabihi an sacd an hishaam bni sacdi can zayd bni aslama can abi abihi aslama alcadawi mawlaahu can cumar bn الkhطaab radi allahu taعala canhu ana rajula jaءa ilى الnabiy nin baa nabiga u yimid fasa'alahu wuxuu weydiiyey an yucطiya nabiga inuu wax siiyo nabi alla waxay siiye bu addunya weydiistay faqaala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam maa cindii shayءun waxaan haya ma jiro waxba ma haya aan ku siiyo walaakin ibtac calaya laakiin igu soo dul iibso aniga wejigayga magacayga intaad suuqa tagto wax kusoo iibso intaad suuqa tagto wax soo iibsato lacagta iyo xoolaha nabigaa ka qaata ku dhawow wax kale ma haye intaad suuqa tagto wax soo daynsato ama xoolo soo iibsato waxaad doonaysa soo gado lacagtana igu soo xawil aniga markaan helaan bixin doonaa waa gobonimo wax kale maxaa la sameeya hadi faidaa jaaanii shayu markuu shay ii yimaado qadaytuhu anaa u gudahaya ninkii wax kugu lahaa faqaala cumar wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qad acaytahu waa tiisay in badan baad hadda kahor qad acaytahu min qabl ninkan hadda kahor waxsiisay wy cumar inuu yaqaano garanayo nabigu wax siin jiray wy famaa kallafaka allahu ilaahay kuma mashaqaynin maa laa taqdiru calayhi waxdan awoodin alla kuma saarin hadda kahor adoo waxayuu kuu yimid waa tiisay hadda adoon waxaynin buu kugu soo aaday marka inaad dayn isa saarto intaad suuqa tagto wax soo gado waxaad u baahan tahay lacagtana igu soo xawli aniga anaa bixin doona markaan waxele nabig alla waad isdhibaysaa buui hawshaani iska dah cumar halkaasuu la maray fakariha nabiy nabigu waa kohday qawla cumara cumar hadalkiisa nabigu waa kohday maxaa yaele khayr iyo wanaag iyo isku day buu hor istaagahaya fa qaala min alansaar nin ansaariyadoo fadhiyaba wuxuu yidhi yaa rasuul allah anfiq waxbixi nabi allow walaa takhafna haka cabsanin min dilcarshi allih carshiga u saaxiibka ah iqlaalan ee iftiqaaran faqiirnimo sabool iyo inaad faqiirtood gaajo u dhimato haka baqnaba allo wad cumar warkiisana dhegta la qabasiini anfiq yaa rasuula allah walaa takhaf min dilcarshi allah carshiga iskale saaxib iqlaalan ee iftiqaaran wa qilata min addunya haka baqinaba allow sidaadaa ku soco fatabasama rasuul rasuulka ilaahay baa muudsooday wacurifa waxaana laarkay oo la dareemay fii wejhi wejiga albishru farx baa laga dareemay hadalkaa ninka ansaariga buu nabigu aada ugu farxay waa nin alla ku xidhan oo jeclin wax la bixiyo nabigana dhiirageliyo gubaabiye wey marka ragga noocaasa loo baahan yahay laakiin cumar laftirkiisu nin deeq badan buu ahay dhibka nabigu isu saari buu u diidan yahay nabigu u danqanaya culayska nabigu isu saarahayuu markaa ka danqaday mooye nin infaaq lagu gaari jiray ma ahay <clears throat> liqowli ansaariyi ninka ansaariga hadalkiisaba nabigu ku farxay oo waasac waasac ku noqday oo mabsuud ku noqday uma qaala wuxuu yidhi ansaariyow bihaada umirtu ta kaasaaba la ifaray bihaada ay ay alinfaaq wa cadami alkhashyati min aliqlaal ayaaba la ifaray bihaada kan aad sheegaysa inaana cabsanin ilaahayna aan isku xidho waxna aan bixiyo ayaa la ifaray bihaada umirtu sanadka dacfi ku jira macnaha xadiidku laakiin waa sugan yahay oo nabi maxamed baa waagi dambe odhan jirayba anfiq bilaalu walaa takhsha min alcarshi iqlaala xadiidkaasa isagu xasana bilaal buu nabi wuxuu ku yidhi infiq bilaalu ayaa bilaalu bilaalo wax bixi walaa takhsha min alcarshi iqlaala allihii carshiga iska lahaa ee gacanta weynaana inuu baahi kuu di lahaa oga baqina xoolaha bixi marka nabigu xadiidkaas macnihiisu waa sugan yahay laakiin qadiyadan qisadaani sanadkeedu wuxuu eedhayaa ninka la yihahdo muxuu ahaaye musa bn abi calqama xadaanaa cali bn xujr bn yas sacdi akhbarana shaym cabdillahi الnakhay can cabdillaahi bni moxamed bni caqiilin can irubayc binti mucawid bni cafra radi allahu tacala canha qaala ataytu nabiya nabigaan u keenay biqinaacin abq baan u keenay masaf ama saxan weyn baan u keeno min ruamin ruab ah qinaac waa inaga soomar inuu abqa lagu qaado khudaarta uu yahay oo min ruamin ruab ah baan u keenay iyo wa ajrin waan u keenay wax yaryar oo Eh, min qithaai waa inaga soo maray wa ajrin jamcu jirwin aw jarwin aw jir muhalatu ljim bay dhahaan wadaaduhu waana eh, jirwiguna waa asagiru min kulli shay wax kastoo yar ayaa jirwiga la yidhaahdaa ama jarwiga iyo jirwi waa isku mid jiinka ama god ama kasri ama kor waa muhalla kaasoo zuqbin eh, dufle ama ama mxuu ahaaye leh xaad leh xaad leh duf buu lahaa ama xaad buu lahaa ama timuu lahaa fa acطaanii wuxuu isiiyey mila kafihi sacabkiisa muggii oo xuliyan bilad ah iyo wadahaban dahab ah markay nabigu ugeysa dabaqaa rutabka ah iyo khudaar yaroo la socoto markaasi duba qitha ah qitha ah ama maa dubaagi wayna soo maray oo baalkii buxurkatiidka ah ay iskugu geysay yaryaraa ama qaraba dhehe ay iskugu geysay buu nabigu gacanta u buuxiyey oo xariir ay xidhato iyo fido iyo dahab bu isku siiyey gacan muggeed xoolo badan weeye marka nabigu inuu deeq badnaa waxna bixin jiray ayuu xadiidkana daliilya waynu soo maray xadis dhowrka hor baynu soo maray ayib sanadkiisuna waa la daciifiya bacd ahlicilmi waxay ku haystaan shariig iyo cabdullaahi ibn maxamed ibn caqiil labada nina aad wax looguma daciifiya in nakaraba muuqato mooye waa la iska taxsiniyey xadiidkooda xadaثna cali bn khashrm wغayru waaxidi qaluu xadaثna ciisa bnu yunis can hishaam ibn curwata can abi can caaisha ana الnabiya salى الlahu alay waslam kaana yaqbal اlhadiyata nabigu hadiyadda waa aqbali jiray haddii hadiyad loo keeno waa aqbali jiray wayuiibu alayha wayuiibu canha waa ka abaalgudi jiray ama calayha ay cala alhadiya hadiyadda laftirkeeda ninkii bixiyabuu u abaalgudi jiray ama waa ka abaalgudi jiray isku mid un weeye xadiidkan culamada badankood waxay ku cileeyeen irsaal irsaal bay ku cileeyeen waxay leeyihin waa min marasili curwa weeye in la rafciyo oo la wasliyo waxaa la infiraaday ciisa ciisa bnu yunis ibn abi isxaaq asabici baa la infiray tafarudkiisa rag badan baana qadiyadaa ku cileeya laakiin bukhaari iyo tirmidi iyo jamaca waxay rajaxayaan wasliga bay rajaxeen xadiid lagu dagaalamayo wamin habahu saxiixiisa ku keena xadiidka bukhaari iyo keyrkiiba ku keenaan marka munhadadaatoodaada ku dhagan waa jiraan oo daara iyo rag badan baa hawshaasi maray ama eh, bukhaari iyo keyrkii waxay rajaxayaan wasl eh, wasligay rajaxaaya dhaqanuu nabigu lahaana inay tahay muran ma laha xadiidkan unbaa laga hadlaya min xadiid hishaam bn curwata can caaishata can abi can caaisha laga hadli mooyeen in nabigu hadiyadda aqbali jiray xaggana ka abaalgudi jiray axaadiis shibhu mutawaatira ku timid baaba maa jaa fii xayaa'i rasuuli illaah xubaab xishoodka nabi maxamed wixii ku yimid baa laga hadlaaya xadaanaa maxamuud ibn khaylaan abu axmed almarwasi qaala xadaanaa abu daawud atayaalisi qaala xadaanaa shucbat xajaaj can qataada bni dacaamat asaduusi qaala samictu cabd llahi bn abi cutbata baan maqlay yuxadisu asagoo xadiid ka tabinaya can abi saciidin alkhudriy qaala wuxuu hi abu saciid kaana anabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalam ashadda xayaaan mid ka xishood badan buu ahaa min alcadraa gabadha kashaantida ama gabadha yar oo fii khidrihaa gandoobkeeda ku jirta ama ku jirta mxua dahaarhkeeda khidrigu waa meel yar oo guriga gudaha ama qolka jiefka ah dhexdiisa laga sameeyo gabdhahu lagu asturo weeye mararka qaarkoodna qol dhaxaa laga sameey lakin waa un teendho gooni oo gabdhahu eh, markay qaan gaadhaan dhaqan ahaan lagu asturi jiray wey dumarkaa marka rag maysan arag dad lamaysan dhaqmin aad bay u xushood badnaayeen marka taasuu ka daraa wey kaana nabi sal slam <clears throat> ashadda xayaaan min alcadraa gabadha yar ee markaa gashaantida abuu ka xishood badnaa oo fii khidra weliba ku jirta iyadoon banaan joogin laakiin halkaaba ku jirta wuu ka xishood badnaa wa kaana idaa kariha shay-an shay markuu nabigu kodo wuxuu ahaa carafnaahu karaahada waxaanu ka dareemi jiray fii weji wejigiisa nabigu shay kahoosado ama dhibsado wejigiisaan ka dareemi jiray isagoon hadlinba waxaa nabigu waa necba waana xishood badnaa xishoodkana haddii midna waa mid dadka qaarkood ay ka dhiga khajalka iyo dacfiga iyo xishood udhaqa u yaqaanaan laakiin xishoodka hadda ammaanana waa midka waxyaabaha xun in laga xishoodo ah waxyaabaha xun in laga sariigto oo ilaahay muxuu ahaaye laga xishoodo oo diinkiisa laga xishoodo oo xumaha laga xishoodo baa laga hadlahayaa ama waxa muru'ada jabinaya laga xishoodo laakiin in xaqii la cadayn waayo ummadii loo sheegi ama waajibkii dineed la gudan waayo ayaa dadka qaarkood xishood u yaqaanaan xishood m waxaa weeyaan waa dacfi dacfi weeye ayib la yamnacana axadakum haybat الnaasi an yaquula bxaqin idaa calimha u ra'ahu aw samia xadidka abi sacid waad garanaysaa kaama midkiin hayba dadkau ka hebaysan ama u ka cabsan yaysan haybadaasi ka hor istaagin xaqii in ummadu u sheego xaquu og yahay ama uu arkay ama uu ka warqabo inuu tabiyo hebel baan ka xishooday meesha ma taal marka ayada ah ka xishood lama dacfi weeye waa diin daro xadaثna maxmuud ibn haylan abu axmed almarwasi qaala xadaثna wakiic qaala xadaثna sufyaan aلthawri can mansuur muctamir can muusa bn cabdillahi bni yaziid alkhaطmiy can mawla lcaaisha qaalad waxay tihi qaala wuxuu ihi mawlahaasi qaala caaishatu qaala caaisha caaisha waxay tihi maa nadartu ma eegin ilaa farji rasuulilaahi xubinka taranka nabiga weligay ma eegin bay tihi aw qaala ama waxay tihi maa ra ma arag farja rasuulilahi sal l slam rasuulka eh, nabi maxamed xubinkiisa taranka maan arag qatu weligay ninii xaaskii isqaba oo markaa odhanhay ay leedahay weligay ma arag xubinka taranka ayaa meeshan ku jira xadiidkuna inu daciif yahay baa badan loo badan yahay waxayna lagu celilayaa mawlaa mawla caaisha waa majhuul mawlaa caaisha waa majhuul shaahidna ma laha xadiidku bacdu ahlicilmina waxayba gaadhsiiyeen isaga iyo wax lamida mawaadiic bay gaadhsiiyaan baabu maa jaa fi xijaamati rasuuli illah nabigu qaab isku toobi jiray wixii ku yimid xadaثna cali bn xujr bn as الsacdi qala xadaثna ismaaciil bn jacfar alansaari can xumayd bn abi xumayd ibn abi xumayd aطawiil qaala su'ila anas bnu malik waxaa la weydiiyey can kasbi اlxajaami toobilaha shaqadiisaa la weydiiyey ujrada kasbiga hadda ujradii baa loo jeedaa shaqadiisa iyo camalka xaj ninka toobinle dhiigka unjiidahayo nuugahayo ka warramaa layidhi fa qaala anas wuxuu uhi ixtajama rasuulullah rasuulka ilaahi baa istoobay xajamahu weliba waxaa toba aan ku caddeeyay buu hi abu naafic oo magaciisa la yidhahda nin hindi hindiya ka yimid bu alhindi baa la odhan jiray naafic baana magaciisa loo yaqaanaa reer bani xaariu markaasi u ahaa shaqaalo u ahaa oo ay fa amara lahu bisaacin laba suus buli hala siiyo markuu toobay oo shaqadii u qabtay oo yaa nabigu wuxuu laba suus oo raashin oo min acaam riwaayo kale ay min tamrin acaam haddii la idlaaqa cinda asaxaaba inagi soo maray imaa inay timir tahay iyo inay qamadi noqotay u badnayd wa kallama ahlahu ahalkiisii buu la hadlay nabigu ninka ahalkii lahaa qolihii saydidiisii ee gacanta ku hayay buu la hadlay fa waxay ka dejiyeen wadacuu ka dejiyeen canhu can abi aybata alhindi naafic min kharaajihi mushqayaadiisi lan ninku iska ahaa marka waxaa laga rabay maalin walba inuu hanti noocaasa keeno biilkii maalin laba soo shaqaynhayay ee ku badnaa buu nabigu ninkan ka fududeeya ayib abaal buu sameeyey nabigabuu toobay nabigu jiradiisii buu siiyey wamaca dalika wuu ergey wuu shafeeco qaaday maxaad imisaad ka rabtaan yoomiyan inuu keeno kun shilin baan yoomiyan ka inuu soo shaqeeyo kun way badan tahay adduunkuna waa iska adkaaday lix boqol oo dhiga waaya nabi allow lix boqol afar boqol buu ka tuuray maalan saasaa looga jeeda wadaa fawadacuu canhu min kharaajihi ay min kasabihi lyawmi raatibkii yawmiyan laga rabay kharaajkii mushqaayadii yawmiyan laga rabay buu nabigu yih halaga dhimo wuxuu keeni karo yar halaga dhigo wa qaala wuxuuna yidhi ina afdala ma tadaawaytum bihi ina afdala ma shay u fadli badan maagaasoo tadaawaytum bihi ad isku daaweysaan alxijaamatu wey waxaad isku daaweysaan oad ku dabiibtaan waxaa u qiimo badan toobinka aw aw qaal ama nabig wuxuu yidhi ina min amali ina min amali ay min afdali wey ina min amali dawaa'ikum dawooyinkuna kuwa u qiimo badan waxaa ka mid ah alxijaamatu toobinkaa ka mid ah toobinka inuu khayr badan ya wanaagsan yahay waa <clears throat> hawl aan hadda muran badan kusii jirin weeye aad baan hadda loo istimaago hore waa laga tegtegi jiray hadda waa lagu daatay markii la ogaaday macfiyadi la ogaaday ayaa aad lagu daatay nabiguna waa horuu sii sheegayba way fiicanta qiimo badan tahay laakiin waa in ruux yaqaana meelaha dadka laga tooba iyo meelaha xanuun walba meesha munaasibka in laga tooba garanayo uu ku toobo iskaga qaboon baashu ma ah xadaana camr bn cali alfallaas <clears throat> abu xafsin qaala xadaana abu daawud aطayaalisi qaala xadaana warqa bnu cumara alyashkuri waa nin iqa ila ana fi xadiidi can mansuur e, liin baa ku jira dacfi baa ku jira <clears throat> can cabdilacla kana laysa laysa minha hada minha can cabdilacla ibni caamir athaclabiy saduuqan yahimu lakin waa la muta asaguna hadda nin tabar badan ma cabdilacluhi laakin nin abu janaab yaxya bin abi xaya asna waa mutkisu daciif ah lakin labadoo marka la sugeeyey marka xadiidku waa sugnaanaya min xay ااعtibaar an abi can abi jamilata wasmhu maysara maysara magaciisa la yihahda can cali bn abi aalibin ana nebi sal l slam ixtajaba nabigaa istoobay wa amarna wuxuuna ifaray inaan bixiyo ujradii faacطaytu اlxajaama toobinlihii waxaan siiyey ajrahu kharashkiisi baan siiyey markuu nabigu istoobay ninkii toobay xajaamka ahaa ayuu nabigu yihi sii kharashkii iyo wixii uu ku shaqaynhayey markaas anigu bixiyey bu i qad yuxasan waqad yudacaf tadciifkuna halkaasuu ka imanaya taxsiinkuna labada ninoo dacafada is mutaabiceeyey in sanadkoo la taxsiininayo macnaha uu tilmaamaya dee shawaahid uu leeyahay ayay ku xoojinayaan xadaanaa haarun bn isxaaq alhamdaniyi qaala xadaanaa cabda bn sulayman alkilaabi can sufyaan athawri can jaabir bn cabdillaahi alansaari an jaabir bn yaziid aljucfi cafwan jaabir bn yaziid aljucfi aldaciif can shacbiyi caamir bn sharaxiil ashacbi can ibni cabaasin qaala ina الnabiya salى اllahu alيه wasalam ixtajama nabiga istoobay fi lakhdacayn labada margi bu iska toobay akhdacaanku waa labada margi margigan xidid ku jira wey halkaa ku jira la yihahda akhdacaanku marka labadaasa lagaa toogaya wuxuuna inta badan daawo ka yahay xanuunaha madaxa ku dhaca iyo indhaha iyo luqunta buu daawo ka yahay marka la iska toobo akhdacaynku kuwaas wey hadaad hoos u degto meesha iska toobta halis wey booca u degto adaa markaa ku aday kuu taallaa waxaa laga hadlay waa in margidan sideenka ah muruqaas wey waxa la toobahayo muruqan wey iyo wabayna alkatifayn labada garab salkooda buu iska toobay bayn alkatifayn meeshay garbo iskaga yimaadaan iyo luquntu iska galaan kaahilna waa la yihahdaa tunka halkaas wey wa acta alxajaama toobilihina wuxuu siiyey ajrahu kharajkiisii buu siiyey wuxuu yihi marka ibn cabaas walow kaana xaraaman hadduu xajaamku kasbigiisu xaraam yahay iyo walow kaana kasbu lxajaami xaraaman wey lam yucطih nabigu ma usan siiyeen kasbulxajaam hadduu xaaraan yahay nabigu ma bixiyeeno ninkaa mushqaahid ma siiyeen wey xadiidkii su-aashii hore lasoo weydiiyey anas oo kale buu ka jawaabahaya isaguna adu masale aada lagu dagaalamo weeye ninka xajaamka calaa karaahatin fiihi inuu banaan yahay baa loo badan yahay calaa karaahatin waa shaqa aan fiicnayn maanta dhiig un faraha kula jiro dhiig un jiid oo waa hawl iska dhib badan weeye marka laakiin waa shay banaan shay banaan weye daawo badanna ilaahay geliyey xadaanaa haarun ibn isxaaq alhamdani xadiidka marka waxaa laga qaatay laba qaybood in laisdaawayo laisdabiibo abiibkii dawaduna aysan anfinaynin tawakulkii ilahay in la tala saartay aysan anfinaynin taasi waa masalo masalada labaad waxaa koo laga qaatay ruuxi shaqo kuu qabtay in markaaba wixiisi la siiyo warwareejin iyo berri iisoo noqo iyo rafaadkaa ma fiicno saadii nabiga loo toba lacagta ha la bixiyo caliow c iyo nabigu marka isagu inuu dhiiba faraha ka saaraba dadku marka way shaqaysteen xuquuqdooda weeye in lagu bahdela ma aha uctu lajira xaqahu qabla an yajifa caraqahuna xadiid baa ku yimid macnaha asaga ah xadaana haarun eh, ibn isxaaq alhamdani qala xadana cabd bn slman alkilaabi can ibn abi layla ibn abi layla hadduu cabdiraxmaan ibn abi layla waa nin haqo qiimo badan oo taabici ah hadduu wiilkiisi yahay maxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi layla yahayna oo qaadigii saduuq ahaana waa daciif waxaadna moodaa daahirku ninka odayga dabaqada naafic buu dhacaa meesha naafic buu tagaa cabdiraxmaanku inuu wiilki yahay qaadiga ah moxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi layla alansaari alimaam asaduuq fii nafsihi laakin waa sayi lxifdi waagi hor nin qiimo badan buu ahaa lamaa waliya alqada oo xilka qabtay asaguna yay hawshaa taabatay rag badan baa hawshaa ku dhacay ninkaa daciifka inuu yahay baa hadda daahira markii horen akrinay nusqadii waxaa korkeeda ku qoray inuu cabdiraxmaan yahay waana sida uu qabo asaguna baajuuri dawladda wax sharxayba ayaguna sidaa yidhi waana khata waxaad moodaa sida muuqata in hawshaa lagu khaldamay ee uu yahay maxamed maxamed ibn cabdiraxman nabi leil alansaari adaciif alqaadi daciif weeye can naafic can ibni cumara ana nabi sal slam dacaa xajaaman xajaam buu nabigu u yeedhay toobinle nin wax tooba fa xajamahu nabiga toobay wa wuxuuna weydiiyey oo u yidhi kam kharaajuka mushqayadda laga rabo waa imisa ayib imise sayidkaadu kaa rabaa bil maalin walba inaad soo shaqaysa lagaa rabaa fa wuxuu hi alaaatu aasucin saddex suus baa laga rabaa oo raashin inaan soo shaqeeyo aan keeno fa wadaca canhu nabi maxamed baa ka dejiyey canhu can ilxajaab saacan suus buu ka dejiyey wa acطaahu ajrahu waana siiyey yani fawadacahu canhu waxaa wey nabigu kama dejinin sabab u noqday aniga soo marray uu ka ergeye wey in laga dejiyo sabab u noqday tasababa aw kaana sababan fii wadci اlkharaaji canhu <coughs> ee nabigu asagu si toos olama baashirin wa acطaahu wuuna siiyey ajrahu kharajkiisina waa siiyey laba isku daray inuu ninka kharaj siiya wuxuu ku shaqeeyey iyo wuxuu nabigu kulahaa uu siiyo xaggana uu ka ergeeyo hawsha laga fuday uu yidhaahdo xadaثna cabdالqudus ibn mحamed alcaطar albasri waa sheikh النasائي wاlbukhaarي wbn maaja wالtirmidi yani waa sheikh اjamacati ila aba daud muslima iska dheh sheikh اljamacati ila aba daud وmuslima qaala wuxuu yidhi xadaanaa camr ibnu caasim alkilaabi qaala xadaanaa hamaam ibnu yaxya ibnu dinaar alcawdi wa ibnu xaasim qaala labadaa imaam xadaanaa qataada ad goor baynu soo jarir ibnu xaasim inuu yahay daciifun fii qataada in axaadiia qataada uu ku gafo ama uu ku wahmiyo laakiin hadda waa maqruun bihamaam ibnu yaxya buu maqruun ku yahay can anas bni maalikin radi allahu tacaala canhu qaal kaana rasuulu lah sal ly slam yaxtajimu nabigu wuxuu iska toobi jiray fi lakdacayn labada margi iyo sideennahu iska toobi jiray iyo walkaahili tunka meesha tunka ah ee degta loo yaqaan luqunta iyo garbuhu meesha iska galaan lafta soo taagan ee dadka qaarkii taagan meesha ku taala halkaas wey ama hoosba waxyar looga degahaya taana waxay daawo ka tahay xangullaha xanuunka ku dhacaya dhabarkaba xangullaha xanuunaha ku dhacaya dhabarka xanuunaha gaadha iyo garbahaba xanuunaha gaadha ee gacmaha inta badan daawo ka tahay cinda mxuu ahay xijaama wa kaana wuxuu ah yaxtajimu kii istooba lisabca casharata toddobiyo tobanka bishuu istoobi jiray maalinka toban iyo toddobaad buu istoobi jiray iyo wa tisca casharata sagaal iyo tobanka iyo waxdaa waa cishriin iyo labaatan iyo kowga saddexdan maalmood buu ku deegi jiray toobankiisa aanu hadlaystoobi iyo maalmaha fiican iyo kuwaan fiicnayn iyo kitaab gooni uu ka qoraa alimaam alxaafid albusayri oo matbuuca meel walba laga heli karo marka asagaa la murajixay maalmaha nabigu waa jeclaa ayib toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka iyo labaatan iyo kowga waana xilliga culimada qaarku waxay leeyihiin dhiigga xun uu jirka kusoo ororaado banaan kale u yimaado dhiigga xun ee aan fiicnayn xilligu jirku qashin saara maalmahaasu inta badan bisha kaga aadan yahay marka dhiiggo meelahan dhow jooga baa la soo jeeda banaankan loo saydhaya jirka marka waa nasanaya waa caafimaadahay marka xilliga nabigu uu beegsanayo waa xilliyo dareen dheeraad la weeyey xadaana isxaaq bn mansuur alkawsaj qaala xadaanaa afar qaala ambana cabdurazaq bn hamaam asancaani can macmarin can qataada bn dacamata saduusi can anas bn malikin ana rasul sal slam ixtajama nabi moxamed baa istubay muxrima isagoo muxrima xaaji ah bimalalin meesha loo yaqaano isku tubay waa mawd mawdicun bayna makata walmed malalku waa meel magaceed goob weeye udhaxaysa madiinaya maka udhaxaysa xaggee iska toobay calaa dahri lqadami adinka dubkiisa kor iska toobay ila qadamku meerna waa baabcaan dhulka la dhigay meeshna waa dubka halkan iska toobay meeshaasu iska toobay ayib cagta qaybtada kore saanta kore taas marka lawyaha iyo xagasha iyo xanuunka ku dhaca miskaha ilaa meelahan isgalayaasha oo dhan bay lagu daawa ka yihiin meelaha la iska toobo lafdhabarta qaybta dambe xanuunka ku dhaca iyo miskaha iyo iyo kaadamareenaha iyo meesha dambe dabagebinta loo yaqaan ama dabagelin dabaqanaanta dadka qaarkood ay dhahaan dabaqanaan iyo dabagabin iyo daba iyo waxyaabadan bay leedahay ninba waxba u yaqaanaay halkaasaa layska iska toobaa xubnaha marka wareega ku dhaca ilaa kaadi haysta gaadha ilaa xubinkan taranka waxaas o dhan qaybtaasa inta badan laiska tooba u fiican eh, marka xanuun walba meel buu leeyahay oo lagu talagalay oo eh, markaskiisa ah xudun buu leeyahay oo xididihiisu iskugu yimaadaan ama laga xukumaa meeshaasu tobinka la saarahayo wixii dhiigay xumaa ee marka mariid ahaa ama ruujima laga jiidahaya waad caafimaadaysa waaa eh, ajaam toobinka hadda lamid oo ka baqima mararka qaarkood dhiigga la shubo dhiigga la shubaa ka qiiman hadda xijaamadii waxaa lagaa soo saaray wax iska yar wey laakiin shan boqol oo cc baa lagaa shubhaya dhiiggaasoo dhan macal wuxuu watay ee bacteria ah ama jerisma waa tagahaya ayib kuwii ruuxa ku shubahayena iyagaa kala saari oo intay iska saaraan bakteria ka reebaanba isagoo saafi ruxa kale ku shubahayaan lakin adu ha ku dhaafo oo kaa baxo hadhow dhiig fiican oo cusub baa kuu dhalanhaya nashaad baa ku geli firfircooni danbay raashin badan baad hambanba waabad waabad caddaanba waaga dambe marka dhiigga in la shubo aad buu u fiican yahay dadka qaarkood ma mansuuxba waxba tabar ma haye intan inaad shubtaa muhiim ah way kuu fiican tahay kuu fiican tahay caafimaad ahaanba way fiican tahay in la shubo marxaba hmm. bismillah su-aasha koowaad hore adaa iskaga jawaabay anugu ka jawaabi maayo labada dambe ee ku saabsan ruuxii la toobay haddaadan ujuurashaynin jinki iyo sixirka kuhaya baa kugu soo boodahay waa ree magaalnimo ree magaalnimo weeye oo wadaadaha waxay rabaan leeyihin juurada bixiyo juuraha ka tagina laakin wax hawshaa ku xidhan ma aha waa khuraafo iyagu ay samaysteen haddayba jirto anu hadda ka hor ma maqan laakin waa khuraafo waxaan waa shaqo weeye jin baa kugu soo boodaya sixir baa kugu soo boodayna sal ma laha sixirka iyo jinka asbaab bay ku socdaan Eh, <clears throat> hadday ku cidna kaa kari haddii ilaahay uu kugu saab kaaga dhigo eh, ujradaadana ka qaado ama ku cafi aday kuu taallaa shaqaad qabatay weeye oo dhakhtarnimo ah wixii mushqayaad dee raatibka ku ahaa haddaad ruuxa ku cafidana waa gobanimo haddaad ka qaadatana waa wax kuu banaan oo xalaala sida raajixa qaybta kale ku saabsan eh, dhiigga in la shubo meel la dhigo haddii adugu aada caafimaad ahaan u shubo ood leedahay bal horta aad qashan saar samaysado waxana ku dhaafo ayib way banaan tahay dhiig in laska shubo way banaan tahay sida hadda dhiiga dalaandalka fasdiga iyo xijaamada dhiigga waa la shubhaya waxaa loo shubana waxaa weeye caafimaad awgee wey haddaad caafimaad dartii iskaga shubayso waa khayr wayna banaan tahay kadib inaad adigu maamuli karto hala siiyo ruux muslima ah ha lagu shubo aad dhahdo kaa yeelaan waa wanaagsan tahay ruux muslima ah, dhiigiga hala siiyo gaala yaan la siin xataa haddii gaal lagu shubhayo in laga maarm laga maarmaynin gaalaan muxaarib ahayn oon muslimiinta dagaal kula jirin hala siiyo haddii si kale la awoodi waayo gaaladii baa sii kala dareen mid waayelo cutush ah iyo ilmo yar ah lagu shuba kuwa waaweyn murqaha waaweyn dagaalama iyagoo shayaadinta ah yaan lagu shuba intaasoo qodoba way kuu banaan tahay iyagoo laogeyna iyagoo iska maamulhayaan waxay doonaan samayn taasna way banaan tahay haddii dardaan la raaciyana waa khayr haddaan la raacinina way banaanta adugu ad xaafadaan ushubtay haddii laakiin sadaqaan aad ushubayso sadaqaan aad ushubayso caafimaadna ay kugu jirto sadaqa gaal kuma baxdo gaal muxaariba laa yutasadaq caleyh gaalka muxaarib kasta wa ku bixi mayso ree yurbiya galbeedna muxaaribiin weeye kafaar kafaara muxaaribiina kuwaana dhex joogna lamid yihiin ya kuma gaal muxuu taraya awalgu shub unu ku caafimaad ha ku shaqaysanhaya baab ma jaءa fi asmaai rasuuli الlah marxaba ya kitaabka busair ku qora alijaama alijaama alasiisuba alijaama alaxaadiid alwaarida fi ijaama yaa la yahda waa matbuuc wey dad eh, mawaqicda u dirtaanna waad helaysaan kitaab aad uqiimo badan alimaam xaafid albusayri saaxib zawaaid baa iskale ardayga xaafid bn xajar ee misbaaxu zujaaja iska lahaa alxaafid albusayri baa qoray oo ururiyey wixii baabka ku yimid oo dhan ba baaba ma jaa fi asmaai rasuuli lah rasuulka ilaahay magacihiisii buu u baab yahay xaddaana saciid ibn cabdiraxman almakhzumi wagayru waaxidin qaalu xadana sufyaan athawri sufyaanka inuu yahay cafwan ibnu cuyayna umalinaya ismaan ibnu cuyayna cafwan mar haddii zuhri inta badan asagaa wax ka qaata iyo nimankan makhzumiyiinta aba arday u yihiin xaadadana sufyan bnu cuyaynata abu moxamed alhilaali can الzuhriyi can moxamed bni jubayrin an ibni muطcimin can abi aabihi jubayr muطcim alcadawi qaala qala rasuul الlah ina lii asmaaa magacyaa i ahaata aniga magacyo badan oo nabigu aad badan buu leeyahay ilaa dhowr iyo toban buu toddoba-iyo toban magac buu gaadhsiiyaa imaam eh, alciraaqi fi alfiyati fi sira iyuu gaadhsiiyey nimanna kun bay gaadhsiiyeen lahu alfu ismin bay yidhaahdeen oo waa bumbuniyeen oo iyo asmaadii bay isku khaldeen eh, tilmaan kastoo qur-aanka lagu sheega nabiga leeyahay magac bay ka dhigeen marka niman baa bumbuniyay lakin asmaada nabigu ma sii badno <clears throat> qayb ka mid ah markaa dahor marhaya eh, nabigu sheegaya ana muxammadun kii la mahdiyey baan ahay waa ism mafcuulo min xumida laga keenay min xumida ana muxamadun kii la mahadiye aada loo mahadiyey baan ahay uunku iyo bani aadamku mahadiye wa ana axmadu mahadbadiniy mahadbadnaan ahay afcal wey isaguna waa ism faacilo man afcala axmadu nnaasi lirabbihim wy axadka ugu mahadbadanaya rabbigood iyo khaaliqood u mahad naqa ilaahay ku mahadiya yaan ahay wa ana almaaxi aniguna baabi'iyaan ama tiraan ahay alladii maaxigaasoo yamxu llaahu biy lkufra biy lkufra gaalnimada arabi ugu baabi'iya maqaasidii nabiga loo soo diray iyo risaalado dhan ba gaalnimada iyo kufriga in la yareeyo ama la baabi'iyo ayib wa ana alxaashiru marka baabi'intaas waa baabi'in nisbi ah ee ma a baabi'in kulli ah baabi'in kulli ah ma ah, gaal adduunka laga waayi maayo waana dhooban yihin waana naga badan yihiin had iyo goorba ee waa maxay in la yareeyo oo la dhimo ayib taasaa laga hadlaaya wa ana alxaashiru kulmiyaan ahay kulmiye alladii xaashirkaasoo yuxsharu yuxsharu nnaasu dadka lagu soo kulmin doono calaa qadamaya gomadahayga bimacnaa dadkao dhan baa idabageli doona waan shafeeci doonaa saaxibu shafacat cudma buu nabigu ujeedaa ayib anaa u horrayn dadkuna waa idaba socon doonaan wey anay idabageli doonaan wa ana aniguna alcaaqibu u dambeeyaan ahay ama khaatim garadambays gunaanadkii ambiyada caaqibku waa axadka u dambeeya ruuxii hore khayr ku raaca dadka u horreeyay bu khayr ku raacaya caaqib wاlcaaqibu aladi laysa bacdahu nabiy caaqibku waa man khalafa hayrahu bkhayri walaysa bacdahu axad man khalafa hayrahu bikhayrin waa ruux ruux ka dambeeya ee ku hawl uu hayay sii qabta asagana aan looga dambeynayn ayib nabigu markaa dee dadka ambiyada ka horreysay buu khayrkii ay wadeen buu oga dambeeyey oo uu bedelay wamaca dalika lagama dambeeyo intan dambe walcaaqibu aladi laysa bacdahu shay nabiyun inay mudraj tahay min qawli zuhri baa wadaado badan marahayaan axaadiis badanna waxay caddeeyeen inu inuu isan mudraj ahayno min alxadiid uu yahay mawsuul yahay asmaadiisii qaybo kamida weeye xadaanaa moxamed ibn ariif alkufi abu jacfar shiku ah, muslim wtirmidi wbn maaja wa daawuud aduu bukhaari iyo bukhaari iyo waxaa un meesha ka maqan nasaa bukhaari nasaa-i baa meesha ka maqan qala xadaana abubakr bn cayaash iqat caabid ila anahu lama kabira sa xifduhu can caasim ibn abi najuud ibn bahdla almuqri alimaam can abi wail shaqiiq bnu slma can xudayfata bn اlyamaan qaala laqiitu nabiya nabigaan kula kulmay fii bacdi duruqi اlmadiina madiina wadooyinkeeda qaybo kamid a nabiga kula kulmay faqaala wuxuu yidhi ana muxamadu wa ana axmadu wa ana nabiy raxma naxariista nabigeedii baan ahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin naxariis unkao dhan buu u yahay culamada qaar culamada muslimiintu waa laba qowl bay ka raxmadaasi ma raxmo caam aha oo aayaddu calaa daahiriha wa xaqiiqatihaba mise wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waa khaas oo caalamka waxaa loo jeeda inta nabiga rumaysee raacday buu nabigu naxariis u yahay inta kalena cadaab iyo ciqaab buuba ku yahayba mise uunkao dhan oo caamkaasi waa caam maxfuud ah ee maksuus ah niman waxay dha caamku waa maksuus ma huwa ilaa raxmatun liman aamana bihi watabacahu wahtadaa bihadiih marka xidhan waa caam maksuus oo la khasisay lagu khasisay ahlulislaam waxaana loo badan yahay caamka inuu maxfuud yahay nabigu waa naxariis ugunka o dhan buu naxariis u yahay muslimiinta haddee naxariis buu yahay oo way rumeeyeen oo iimaan iyo khayr bay ku heleen janna inay ku galahayaan oo waa naxariis buu u yahay gaalada kale naxariis buu u yahayoo waa naxariis meel al isti'saali waalhalaaki waddamaari ambiyada hore markii la rumayn waayo waa la rogi jiray qoomkooda nabigu marka adduunka inaan la rogin oy iska taagnaadaan oo iska daaqaan oy tamashleeyaan oy dantooda adduunya raacsadaan aakhare habalhaba la quwaaxo hala la cadaabee buu naxariis ka yahay amaanu liahli lardi waa nab sal slam risaaladiisu marka kuwana adduunka in lagu cadaabo cadaab caam ah oo cirka ka yimaada ama istisaala ama dhullagoyna ah, ama sayxiya ku dhawaaqa ama gubid ah buu ammaan oga yahay gaal gaaladii intaan rumaynina kafarada ah muslimiintana de wuxuu yahay naxariis marka inuu caam yahay caamku maxfuud yahay oon la taksiisinin baa xoog badan alimaam ibnu qayim baana ka hadla qadiyadda ayada ah kitaabkiisa badaa badaaci lfawaaid buu kaga hadlaa wuxuuna rajaxaa in uu caam maxfuuda yahay fahuwa raxmatun likuli alkhalaa'iqu loo jeedo taqaleynka o dhan loo jeedo wa nabiyu tawbati tawbada nabigeedii baan ahay tawbada nabigeeda baan ummadda barahaya qaabka loogu toobadkeeno dunuubta kabaairta saqaad looga toobadkeeno asaguna allihii u noqda wa ana almuqafa kii la raacayay baan ahay almuqafa kii la raacahayay raadkiisa la dabagelhayo lagu dayanhayay ee uswada ahaa almuqafa almutabac wey waxaa kaloo lagu fasiraa almuqafa baan ahay bimacnaa kii la raaciyay ambiyada hore ee daba taageen dhaqankooda aan khilaafayn ulaaika aladiina hada allahu bihudaahum iqtadi idan watabic milata ibraahima xaniifan anaa la iraacshay oo muqafa waxaan ahay lilambiyaai warusuli qul maa kuntu bidcan min arusul idan labadaa macnaba waa la sheegaa macnahan horean tilmaanay inuu nabigu muqafan iyo mutabac ambiyadu ay muslimiintu raacahayaan oo la dabageli oo lagu dayan oo uswaya oo qudwo yahay macnahaasaa loo badan yahay wa ana alxaashiru kulmiyaan ahay oo ummaddu anay daba istaagi doontaa wa ana wa nabiyu lmalaaximi jamcu malxama malxamaduna waa alxarb nabiy lxuruub baa loo jeedaa nabiy lxuruub qolya waxaa jira ku aafoobay raxmadaas oo waa dhaweyd waxaan arkayay shucayb arnaaudo xadiid daciifiy xadiidkii ahaa bucitu bisayfi bayna yaday saaca wuxuu hi xadiidkan wuxuu ka hor iman hayaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin wuxuu ka hor iman hayaa ana nabiy raxma uu ka hor imanaya bucitu bisayf hawshan dagaalka lala soo dira uu leeyahay naxariista baa ka hor imanaya jihaadka laftirkiisa dagaalka naxariis ah muminku inuu shahaado ku helo ajir iyo hawaab ku helo waa naxariis gaalkana in adduunkaba la dhaafiya u naxariisa asaga leannu intuu sii nool yahay kufri iyo gaalnima u kordhi cadaabkiisu wuxuu noqonaya dhebel buu noqon ka daraaya gaalka lixdan sano noolaa iyo kii afartan sano gaal aha isku cadaab ma ah matamiso maaha saysan ninka afartan jirka iyo ninkii siddeetan jirka isku ajar ahayn hadday camal wadaas ku wada jiraan aysan isku ajar u ahayn nafsa shay ila naartu way kala kulusha iyagoon jahanamo la wada geyn cadaabkoodu kala kulu yahay bixasabi jaraa'imihim wa kufrihim wa shirkiyaatihim marka naxariis nisbe aba gaalka xataa ugu jirta adduunka in la dhaafiyo marka qadiyadaas iyadoo sidaa tahay nabigu sal l slam nabiy raxma keliya ma ahe waa nabiy lmalaaximi ayib waa nabiy lqitaal walxurub wey almalaaxim waa jamcu malxama asalkeeduna wixii dagaale gaalo iyo muslimiin dhexmaraa la yidhahdaa wixii gaalo iyo muslimiin dhexmara ayaa la yidhahdaa wixii muslimiin dhex maroona xuruub alfitan baa loo yaqaanaa alfitan marka ama dagaal xaqa ha noqdo ama dagaal baila ha noqdo xuruub اlfitan bayna almuslimiin minhum maa huwa baطil wa maa huwa xaqun qadiyada waa in lagu baraarugo dagaalku hadduu yahay dagaal bukaad lagula dagaalami ama khawaarij lagula dagaalami ama qutaacu urqi muxarim lagu daga waa xarbu fitnatin min xayu suura min xayu suura laakiin waa jihaad iyo qitaal sharci ah wey maxaa jira awoodda iyaga aan ku bixinayno iyo dhiigga nagaga daadan iyo go-idday go ahayaan waaa waxaa ka fiican in lagu bixiyo he in gaalo lagu bixiyo oo ayaga iyo annagoo nimankan ku wada duullo oon meel saaro maca fisqihim iyo annagoo isku inaan nimanka ka shaqayno oo aysan noo baahan inaan u gacan qaadno ayagaa nagu kalifay mooye hadday hagaagi lahaayeen oy toosnaan lahaayeen inaan bukaadna u gacan qaadnay iyo khawaarij iyo qutaac duruq ma dhacdeen marka dhankan ma kale waa fitna imtixaan bay nagu tahay annaga waana la imtixaanaya nin tawxiidsan oo walaalkan oo musliman dilaynaa waxaan u dilaynaa wuu kasbaday asaga laftirkiisa idabdarro awgeed buu xabad noogu riday oo beerkana kala goynhaya marka waa laisku imtixaanaya lianna alfitnata alikhtibaar walibtilaa marka waa in la fahmo min xayu suura fitan baa loo yaqaanaa min xayu lxukmina way kala tegahayaan min xuruufi lfitnati ma huwa fitnat jumlatan wa tafsiilan waminhu ma huwa fitnatu min xayu aahir jihaad iyo qitaal xaqiiqi ah oo sharci oo waliba markaa ka khayr badanba jihaadkii gaalada labadaa marka kutub اlfitan wاlmalaaxim almalaaxin wlfitan malaaxim wlfitan bay kutub sunanku odhanayaan dagaal walbo muslimiinta dhex mara waxaa la iskaga idlaaqaahe fitan baa la iska yidhaahdaa xerowga in loo qariya hawshaas ma aha laakiin minhu ma huwa bail wa minhu ma huwa xaq cinda ahli cilmi hawshaa ku baraaruga ama almalaaxim wa kulu xarbin daara bayna almuslimiin wa bayna alkafarati wاlmurtadiin malaaxim sidaas wey nabigu marka wuxuu kaga duwanaa ambiyada hore dagaalkiisu labada qayboodba waa lahaa dagaal hazwe oo weerar ah ood gaalada la halabsan oo la dalbi diinkana la faafin iyo dagaal isdifaaca labadaasba waa lahaa ambiyada hore waxay u badnaayeen jihaadkoodu intii jihaadba loo jideeyey waxay u badnaayeen dafci dafci bay u badnaayeen nabiy llaahi muusa halgankiisi baa laisku hayaa dafci iyo dalabiba ma laha mise dafci buu ahaa khilaaf baa ka taagan marka intuba nabigu waa yahay haddii aad taanu naxariis baan ahay oo ninka dha dhab isiyo dhabankumaan iskaga taagi socoba maysaba hawsha iyada ah intay nasaaraan ahan anagu hawshaan waxaa weye man daraba khadaka mxua alayman waxaad u dhiibtaa fa acطiha alkhad alaysar bay waagi dambe xuruub saliibiya ummaddu ay ku baabiyen hawshaas ma socoto adduunka haddaan la isdifaacin oo la dagaalamayna maa yaciish axad min alkhalaa'iq quraanjir hadday is isdifaacin noolal mayso shimbirahu iyo xayawaanku aya noole aan isdifaacayn ma noolaan karo sidaa darteed baa ilaahay xayawaan kasta qaaba u dagaalamo siiyey mid baa candhuf ku dagaalami mid baa mxuu ahaa dhawaaq iyo kayr ku dagaalami mid baa cidyaha ku dagaalamaya axadaan isdifa khalqiga ilaahay axadaan isdifaacaynin lama arko kullu umma aan isdifaacin oon dagaalaminna way dullowdaabay culum isku waafiqeen sawan kaan umma kaafira umma shirkiya umma islaamiya kullu ummatin laa tuqaatilu caduwaha fa ina ma'aalaha addamaaru walhalaag wax la og yahay gaalku hadduusan isdifaacin noolaan maayo muslimku hadduusan dagaalamin noolaan maayo waa caqiida fiطriya weeye bani aadamka baaba ku dhisanba walowlaa dafcu llahi الnaasa bacdahum bibacdin lahudimat sawaamicu wabiyacu wasalawaat wamasaajid yudkaru fiiha sm اllahi kaiira qasab wey hawshan ayada haddaan la isdifaacin waxba socon maayo ayib walowlaa rijaalu muminuuna tahadamat samamcu diin lahi min kulli jaanibi haddaan dagaal jirin oon difaac jirin oon weerar jirin wax kuu soconay dagaalkuna labadaa qayb marna weerar baa tahay marna difaac baa tahay xukaamta carbeed waxay ku gaaloobeen intaan la gaadhin kufriyaad kale aan la gaadhin ankaruu wastankaruu wastahjanuu jihaad alab algazu waxa anagu waxaan nahay wasaaradda gaashaandhigga difaaca miihaaq alumma almutaxida ay feermeeyeen oy ogolaadeen oy waafaqeen oo odhanhaya dagaal kasta oo weerar ah waa cudwaan mana banana waana xaaraan ninkii sameeyana yucaaqib calayhi alqaanuun fasadaquuhu way feermeen way dugeen wa hada wa khuruuj min almilla min awsaci abwaabiha waa inta u yaray ku dhaceen weeye ninka iyaga difaacaya tabar hadduu hayo majaalku waa u furan yahay marka waxaa weeye qadiyada ayadaa yan lagu yaan lagu wareegeysanin ninka inkira jihaadka alabiga waa kaafir wain kaana saa'iman fi nahaari ramadaan alyawm wa fii masjidi bilaal wa fi lxalqa hawsha ninka inkira jihaadka alabiga inuu diinteenna ka mid yahay inkira ama yidhahdaa ma banaano waa murtad geesa waaweyne meel kale ha aado nabi maxamed is kuma xaabsan laakiin tabartanadaan ku soconayna somaaliya waxay tiraa salaatay kuu qabato baa loo tukadaa lax walba lageed bay xaadhataa nin walba tabartii bay qodax ugu tagtaa jihaadka anagu xuduud ma laha laakiin maraaxil buu leeyahy waa masala muhima jiddan in lagu baran loola baahan yahy jihaadka anagu xuduud ma laha hadday tabaruna gaadhsiiso alaskaan tegaynaa oo adisabaan sii maraynaa oo meel walba aan cagta sii maraynaa ilaa aan meesha u dambaysa istaagno waa tabar hadday na gaadhsiiso oan awood u hayno haddaan u haynin waxaan leenaha anagu hadda goobtan goobkaan ku dagaalamayna maalinba heerba meel bay joogtaa kula meel meel bay taagan tahay mar buu nabigu sal ly slam ninkii la dagaalamay xabad ku suurada un ku rida mar buu muxuu ahaayey quraysh keliya un weerar ku hayay mar buu carab oo dhan ba saf ka maray mar buu carab intuu ka dhala baxay iyo ahlu kitaab iyo nasaare iyo u gudbay muxuu ahaayey eh, shaam inuu aado kolba tabarta nin walba tabartiibuu taagsadaa baa la yidhaha ama muxua tallaabsadaa jihaadka anagu marali waa saaxibu maraaxil wa jihaadu maraaxil walaa jihaadu xuduud nin walba muslima walaalkaanu goobtaa yarteen ka talinayna haysano waa dhulkiisi ajnabi kama ah waa muwaain jaynaha indhaha yaray inoogu yimaado goobkaan haysano waa walaalkaana muslim ah gabdhaha soomaaliyeed buu gadaa u guursan waa waa weeyaan waa nin muwaain ah oo ninka soomaaliga ee xuquuqdule u leeyahay intaa yartaa naga dhaxaysa hadday ballaarato baasaboorku anagu laa ilaha illa allah way maxamed rasuulullah hadday bilaabato qabla quruun ayaa hawlahan ay soo baxeen ninka muslimkaa intuu andalus ka yimaado wuxuu iman jiray maka saahibu sooqadan wuxuu soo fuli doonta laba sano dhulka dhex musha waxba la weydiin maayo kharaaj laga qaadi maayo haati jawaas haati iqaamo xoogowkiti ku dhow ma jirto yakfihi inuu muslim yahay halkaasuu ka logen wuxuu tegi jayn u tegi meel ku dhawo muslimiintu ay haysteen dantu doonu qabsan baasaboorkiis waa inuu muslim yahay bas hawshaasaan wax ku wadaynaa jihaadka nabigu marka xuduud ma laha nabigu asal sal slam muxuu ahaayey maka joogoo la dilahayo oo madaxa lagaga taagan yahay yuu laha yaa macshara quraysh inii qad ji'tukum bidabxi kuna talagala aakhir waa idin layn doonaa hadda laakiin ma awoodo wey aakhir waad gu-i doontaana waa idin gawrici doonaaye laakiin hadda tabarteedii ma haya ama layma amrin saxaabada waxay dhan waa dhammaana isdifaacan lam mar ba weli lama jidaynin waa la jidiyey soo ma aha ninkii daciifa aan dagaalami karin aan tabar haynin waa macduura haska fadhiisto qiila lahum kufu aydikum wa salaata baadug baabkaasad kala sarbaxaysa haddaa tahay wey nin macduuran waxba aan awoodin ninkii dagaalami kara intay doonaba hala ekaata asagu dagaalami faqaatil fii sabiili اllah tukallafu ilaa nafsaka waxarid اlmu'miniin casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila taasuu ku shaqaynhaya muslimiintoo dhan baa ducafa ah kulligeenba jihaad inama saaro waa fikra khabiia yahuudiya shayطaaniya saliibiya nasraaniya weeye wadaadaha waday ayaguna waa in la israaciyo kulligood hawshan waa in lagu talagalo laga baraarugo muslimiintu dacafay noqon karaan gobolay daciifa ku noqon karaan tabadara laakiin kulliga inuuna hareeyo oo wada noqdo ducafo sidii uu yidhi abu maalik maxamed ibraahim bnu shaqra uu yidhi muxuu ahaa wa afdal jihaad اlyawm tarku اljihaad buuri wa afdal jihaadi waa tarku ljihaad ummaddu nabi maxamed kulliid waa ka dhacay buu jihaadku waa ducafo wax naga xoog bada ilaahay ma abuurin laakiin xoogga aniga baa ilaa uusana tusinba awoodda dhaqaaleay muslimiintu leeyihiin iyo tabartooda iyo tabarta rabbi baan tusin waxaan maqli jiray soomaalidu ay dhihi jireen geela iyo libaaxa habeenkii nafbaxahayaan baa awooddooda iyo quwaddooda la tusaabaan la dhihi jireen raagii sheeka caruuraadkii neefka geela waa aragtay riti labayo toban jiro miclintaa la egtahay ilmo yar baa ho fadhiisin oo hamasaari oo iska kaxaysanoo haddii awooddiisa uu ku fiiriyana ilmaha la arki maayo walaa ninka weyn baan la arkaynin hooda wax gelin kara lama arko libaxuna waa sidoo kalea la yidhi markuu naf baxay un baa aragta awooddiisa markaasu habeenkaa boodi oo wax geedaha jajabin libax meeluu ku dhimanaya marka lama joogaale waa habeenka waa baaba'aysaa geeluna geedaho dhan buu baabiinaya marka naf baxayso ilaahay baa na tusin oo waa imtixaan baa nagu dhacay wahan kalaaba iska jira mooyeene tabartaanagu way badan tahay hadda haddaadan waxaan hawshan wadin oodan namadkaas iyo halganka adan daba taagnaanin oodan wadinna waxaa weeye mashruucay gaaladu wato waa mashruuc dhammaystiran oo ummadda maskhinaya oo baabi'inhaya oo haqaafadii caqligii cilmigii tacliintii dhaqankii ijtimaacii iqtisaadkii caskarigii siyaasiga o dhan iswata wey waxaan lagu talagelayaa dib dambe inaan soo nuuxsanin oodan soo kicin baa loo diyaarinaya ma aha gaal intaad aad iska joogto markaa tabaraysa ala dagaal maanta adunka ma joogo gaalka maanta adduunyada joogo waa gal doonaya inaan dib dalba muslim la arag oo la baabi'iyo dhaqanka islaamka oo la baabi'iyo caqligooda caqiidadooda taariikhdooda la tiro oo waagi dambe aada melantaan sida muslimka soo africa oo kale siday gaaladu sheegeen iyo muslimka muxuu ahaye turkiya oo kale maca salaam baa la doonaya adduunku waa isbedeli doonaya ummadda qoryahan yaan laga dhigin waagi hadda soomaaliya soo qaxday ee etoobiyana burburtay haddii gobolka hadda soomaalidu ay sheegato ama ay degan tahay urur dagaalamo jihaada uu ka jiri lahaa oo mar dargiga markuu baaba waddanka soo lama qabsadeen dad uma dagaalamto halgankii aada wadi lahaydee oo ilaa sayidka baashu ay taagnaan lahayd axmaara markay dunta ee kala dhaqaaqday soo waddanka aya lama qabsadeen <clears throat> marka halganka ummadda yaan laga dhigin xisadu taasay ku jirta shacabkii muslimiinta waa hubaysnaan jiray caamadu way hubaysnaan jireen yaa khayla harkibin baa la odhan jiray waa looda gurmanhaya mutatawiciin waxa loo kala bixin iyo murtazaqa ama e, ahlu diiwaan shacabka rayadka hubkaa laga dhigay meelay rayad hub laga dhigay diinta kuma taalo walaysa min diini moxamed ninka hubkiisa isagaa iskale qorigiisa isagaa iskale laakiin wuunaysa ummadda ku dhimin meeshii loogu talagana u mariyo ummaddu marka waxaa weeye nebigu waa nabiyulmalaaxim nabiyulqitaal wey wadaadkaasa hortaa farta taagtay cashirkaan dhameeya fartaagashada laga daayay sheekh ibraahim fadal waya a ah. culamadu laba macnay ka sheegaan wa jucila risqii taxta dili rumxi waxaa weeyaan seef macnaha u muhiimsan waxaa weeya seeft irsaaqadaydu waxaa la geliyey warankayga irsaaqadu nabiga ku hadlen waa waa irsaaqadba u xalaashan baa le waxay isweydiiyeen shay bani aadam isticmaalo maxaa u xalaashan qole waxay dhaheen waxaa u xalaashan dhul aad beeratay oy dhiili ka soo baxday gelaydii kaa goday baa u xalaashan meelay reeba ka soo gasho iyo khayaana ka soo gasho ilaahay baa dhulka waraabiyey roob baa ku dhacay misagaan ku riday doofaarkii iyo daanyeerkii baan ka ceshaday iyo shimbarihii kadib way i go'day soortaas lama jiray soor ka xalaashan ma jiray leeyihiin hadda waxay dhaheen maya tijaariya ganacsiga uxalaashan ima waxay dhaheen maya birta aada garaacaysa iyo camalul yadka uxalaashan sidii nabiy llaahi iyo ambiyadii mxuuha nuux iyo ilan waaa hawlaha gacmay ku shaqaysan jireen culamadu waxay leeyiin muslimiinta shay u xalaashan waa haniima haniimat lkufaar xoolaha fayga ah iyo haniimada gaala laga helaa axallu shayin axallahu llahu subxaanahu wa tacaala marka taasuu nabigu tilmaamaya irsaaqada midda u xalaashan wixii gaala laga gulaaftoba nabigu ujeeda hantida badankeeda nabiga soo gashay ahalkan lagu dhaqaynayna waxay ka timid rumx iyo seef hanti lagu keenay ahayd gaaladuna xoog bay ku haystaan mima aafaa allahu calaa rasuuli u xalaashan marka halkaasuu nabigu ka hadlahay una jeedaa xaqaa'iqda diineedna in la inkiro ma aha adoo dacfi ka baqahaya ama culayska adduunka maanta ka cabsanhaya ama xooguba la yar baxay oo technolojia soo kordha waa suuragal maaha nabigan ordahaye soo fitil mxu xaqaaqidan waana sheegayna ninka nabiga far ku yargodana hoostaan ka xariiqayna hawshaasi waa in la iska ilaaliyo marka qadiyadu waxaa weeye xalaal xalaal dhasho weeye haniimadu iyo faygo macnahaasuu nabigu tilmaamaya intaan marka daciifnay baan raxmadii iyo ictidaalkii iyo wasadiyadii iyo muxuu ahaaye iqtisaadkii dhexdhexaysiga oo dhan waxaan ka dhigaynaa sida gaaladu ay doonayso cunfi baan maantoona ka hadlaynaa tadaruf baan ka hadlaynaa waa hawlaha inoo meeriya nimanka ina hayste waaweyn ina xukuma aynoo meeriyeen waxaa la ska ilaaliyo dacfigeenu yuusan diinta ku ciyaarin inkastoo abulxasan almaawardi fi kitab adab adab wadunya wuxuu yidhi ummad kastoo la qabsadoo laga adkaado diinteedaa baaba'da dadnimadeedaa baaba'a dhaqankeedaa isbedela akhlaaqdoo dhan baa ka dhimata gobonimada ka tagtaa buuri wax hadda in haysta wey wax hadda in haysta wey waxaad arki gabdho muslimiinoo xijaaban dhashareeran gaala kaxaysanhayo aan in lala fiirinayn loo dhiidhiyaynin oon loo danqanaynin waxaad arkaysaa dhowr iyo toban kunoo muslimiino maxaabiis ku sujuunta ka buuxa oo wax macna darro ah wax loo xidha aan jirin oon wax ka danqan iyo wax isweydiin uusan jirin iimaankii baa dhimanaya waxba la isweydiin maayo waa nin waxaa wataa yaba addoon baad isu bedeli diiri maysid danqan maysid waxaa weeyaan hawshaasi dadkii ummadda u horseedi lahaa wanaagga hadda way joogaan wayna bilowda insha allahu tacaala inta iska dhawaaqaysan waa iska dhammaan doonaa waalqaafilatu tasiir wlkilaabu tanbax warku intaas wey kolayadu way socotaaba an warasadaan ay baana meelaha dhadhawaaqaysa bui qolyaha akhwaanka ku xumaynaya oo uu ku jeedaa marka kaafilat ljihaad way socotaa ummaduna meel walba if iyo nuur baa oga socda wayna isdoondoon aakhirkeedu insha allahu tacala way isqabqaban wayna isku iman qitacaas la kala gogooyey ee adugu eed un diintaha ka gelin intaad leedahay gaal baan qancinhaya iyo kaniisad baan utasiinaya xadaثna isxaaq بn mansur alkwsaj qal xadana الnadr ibn shumayl luga wاlmuxadث qala anba'na xamaad bnu slm can caaصim ibn bahdla can zir bn xubayshi can xudayfata can الnabiy naxw bmacnaa hakada qala xamaad sanadka horena soo maray wuxuu ahaa can caasim can abi wail can xudayfa haddana wuxuu yihi can caasim can zir bn xubaysh can xudayfa taabici xadiid mar wuxuu ka dhigay zir ibn xubaysh midna wuxuu ka dhigay marna abu wail saasuu ujeedaa an nabi hakada qaala xamaad bnu slma xamaad ibnu slma labadaa dariiq xadiidku ku wariyey can caasim can zirin can xudayfa can caasimin can abi wail can xudayfa labada dariiq buu ku wariyay labada dariq inay maxfuudiin baa loo badan yahay baaba maa jaءa fi cayshi الnabiy nabiga qaab noolaadkiisiiba u baab yahay xadaثna qtaybaة bnu saciidi qala xadana abulaxwas salam sulaym xanafi can simaak bni xarbin qaala samictu nucmaan bna bashiir yaquulu asagoo alastum miyadan ahayn fii طacaamin raashin gudihii iyo wa sharaabin cabitaan maa shitum waxaad doontaan miyadan helaynin laqad ra'aytu nabiyakum nabigiinni baan helay yaan arkay cafwan wamaa yajidu isagoon helaynin min adaqali timirta xun xaggeeda daqal waa radi timri atamri timirta xun weeye lidatee bakarkudaaha ee suusku galay baa daqalka la yidhahdaa maa uun helaynin yamla uu ka buuxiyey batnahu beerkiisa xadidka waynu soo maray boqol konton iyo laba meelahaas aynu maray taqriiban xadaanaa haruun ibnu isxaaq alhamdani xadaana cabd bnu sulayman alkilaabi can hishaam ibnu curwata can abiih can caaishata qaalat in kunnaa waxaanu ahayn acni ala muxamadin ay ala muxamadin in kunnaa waxaanu ahayn ala muxamadin ree maxamed aalkiisa baan ujeedaaye maxamed aalkiisa baan ujeedaaye namkutu kuwii nagaadaanu ahayn shahran bil dhan baanu joogi jiray maa nastawqidu annagoon hursanaynin binaarin dab dab aan shidanayn bil dhan baa dhammaan jirta annagoon dab shidin waxaan ku shidnaba ma hayno wey iyo raashin in huwa quudka anagu ma ahayn wy in huwa ma ahayn quudka ilaa tamru walmaa biyo timir bay noloshaanada ku xidhnay hal timiraan helaynaa biyaan ku kabanaynaa intaasa ah cuntanoo dab la maayo inagu hadda timirta waxay noo tahay wax iska faakiya oo laska dhacsa xoogo afur lagu bismileeyo bas cuntaba ma aha ninki la qada maanta maxaa diya timir un baa taalla uu xanaaqi islaamtuna markaas waxaa yaqaanaa hawl culus baa taqaana hadday tiraa sharaab iyo waxaan hayaa timir ama quracda waa sharaab iyo timir waa la kala baxahaya reer eh, aali maxamed oo sagaal guri ana bildhan baan dab lashin waxaan timir iyo biyo ka ahayn ceeshka nabi maxamed baa lagu soo maray noloshiisa nabigaa lagu sheegaya iyo waxa maanta la maraayo ya e wuu soo celiyey sheekh wuu soo celiyey laakiin axaadiis badan uusan ku keenin ayuu keeni doonaa xadaana cabd llahi bn abi ziyad alqatawani waa sheikhu abi daud tirmidi wa maaja xadaanaa sayaar ibnu xaatim alcanasi ibnu xaatim alcanasi saduuqun lahu awhaam xadaanaa sahl ibnu aslam alcadawi can yaziid ibn abi mansuur alsdi can anasin bni maliki can abi alxata adeerkii abi alxata alansaari oo muslim ninkeedi wey anasna adeer u ahaade qaala wuxu uhi shakawna ilaa rasuuli lah rasuulka waxaan u sheeganay aljuuca gaajaan maalin u sheegay maalin maalmaha kamid a warafacnaa waxaan ka ka faydnay can butuunina calooshayadii can xajarin xajarin dhagax dhagax baan ka faydnay calooshaan saa ufeydna dhagax baa noogu xidhan waa la taagnaan laaya bog iyo beerka baa isku dhagay marka dhagax baan kutoosinay saxaabada badankeed raggii baahidu ay leynaysay marka dhagax dhagax baa ugu xidhan fa rafaca rasuulu llahi can batnii can xajarayn idinku hal dhagax baaba idin toosiyey anigu labaaba igu fillaan wadan waab ah keena marka daran bes waa la aamus adoo le ilbaa il baan la ahay haddii nin labadaba uu ku yimaado waxaad i warmani allah kugu kaalmeeyo ayib marka waxaa weeye idinku iska fadhiistaa la yidhi idinka anaa idinka daran wax marka lagula qabo oo dadka kaa khayr badnaba ay kula qabaan keli la iskagama dhigo weeye qaala abu ciisa m hada xadiiu ariib min xadiii abi alxata alansaari xadii ariib aho abi aata adiikiisa xadiidka abi alxa ka ariib a ah weeye laa nacrifuhu ma naqaan ila min hada lwaj wejigan uu ku yimaadaa oo ah ariiqan sahl ibn aslam can yaziid ibn abi mansuur alsdi can anasin can abi alxa wa macnaa qowlihi warafacnaa can buطuina can xajarin xajarin wuxuu u jeedaa kaana axaduhum midkood wuxuu ahaa saxaabadu yashuddu kii xidha fii badnihi alxajara min aljahdi min aljuc wa min adacfi tabardarro iyo baahi awgeed buu markaasi beerkiisa dhagax ku xidhahayay alladii bihi min aljuuc wadafi min aljahdi wadacfi aladii bihi min aljuuc dacfiga iyo tabardarada ka soo gaadhay gaajada awgeed buu dhagax ugu xidhay ma dhagax lagu xaragoonaya ma aha xadaanaa marka xadiidku dacfi baa ku jira sanadkiisa oo sayaar ibnu xaatim baa lagu daciifiyaa laakiin ragga qaba inuu saduuq yahay awhaam macnahaasi macno macquul ay ka dhigahayaan hawlo badan oo lamidna waa dhaceen waana xasan bay leeyihiin xadana maxamed ismaaciil albukaari qaala xadana aadam ibn abi yaas alcasqalaani min shuyuukh اlbukhaari qaala xadana shaybaan abu mucaawiya shaybaan ibn cabdiraxmaan annaxwi abu muaawiya qaala xadana cabdlmalik ibn cumayr can abi slma ibn cabdiamaan aلzuhri can abi hurayrata qaala kharaja rasuul اlah rasuulka ilaahay baa baxay maalin maalmaha ka mida fii saacatin saacad buu baxay laa yakruj uusan bixi jirin fiiha saacadda gudaheeda walaa yalqaahu usan la kulmi jirin fiiha fi saacati axadun aad sida caada ahaan ahayd sida caadadu ahayd saacadu nabigu usan bixi jirin ama uu harsan jiray hadday maalin ahayd ama habeenoo nisdanba oo nabigu usan dhaqaaqi jirin oo axadna uusan nabigu la kulmi jirin oo uu gurigiisa joogi jiray baa maalin maalmaha kamid u baxay haad habeen kib kacay bay dhaheen somalia wii kiciyay buu qabaaye ila habeenku haadku habeenku waan uu seexdaa oo geedahu sarraadaa markuu waagu baryo wax arkunbuu duulaa midda kale haad inta badan habeenkii subax waxma arko hadduu duulo meel ku dagu waayahaya suu u socday u duulahay u dhacaya intuu naftu naftu qabato ayib marka wa wax ka tagan baa habeenka haadda habeenka duuliya oo kiciya mas iyo waxaan kusoo booday bay la cararaan iyo n hawla la joogi waaye faataa abubakr baa u yimid faqaala wuxuu yihi nabigu eh, nabigaa yii maa jaaa bika ya abaa bakr oo xilligan maxaa kusoo bixi markuu nabigu baxay abubakr baaba ka horya isla socda bay isla kulmeen xilligaa saacadda aan la dhaqaaqin qaala wuxuu yihi abubakr kharajtu waan soo baxay alqaa rasuul allah lian alqa inaan la kulmo awgeed rasuul allah oo wa anduru aan fiiriyo fii wajhi wajgiisa aan fiiriyo wa andurana waad dhihi karta waad kordhibi karta oo nabiga aan wej indhaha ka soo qaado bal inaan soo arka nabiga usoo baxay aan ku arko iyo wa tasliima calayhi inaan nabiga salaamo nabi alla waxaan usoo u imid inaan kula kulmo oon wejigaada arko oo maku salaamo ayib idan tii u badnayd danka dhib waa jiro baahi badanna waa jir nabigana baad la soo kulantid na waa lahaa falam yalbat muusa nagaanin nabigii abubakarba an jaa cumaru ayib falam yalbas muusan nagaanin buu hi an jaa inuu cumar yimidba wax yarba lama joogin wey ilaa cumar soo booday cumar baa soo soo baxay fa qaala nabig wuxu uhi maa jaa bika yaa cumar cumar adna maxaa ku keenay qaala aljuucu yaa rasuul allah nabi maxamed oo gaasha la fadhiyi waayo marka inaan meelahaas ka dalanbaabo oon bal ka soo go-aansaday qaala nabi wuxu uhi wa ana aniguna nabi maxamed ana qad wajadtu bacda dalika gaajada aad sheegaysa oo waan dareemay bal ina keena fanalaqu waa israaceenoo waa tageen ilaa manzila abilhaytham ibnu tayihaan saxaabiga gurigiisi bay aadeen oo ansaari ah alansaari ayib wa kaana wuxuu ahaa abulhaytham rajulan buu ah kaiira nakiile timir badan beer timiruu lahaa iyo washaai ari badan buu lahaa jamcu shaatin washaai ayib walam yakun lahu khadamun gacyarna ma lahayn nin xoola ilaahay siiyey oo ari badanna waa lahaa timirna waa lahaa beere dhul beereed timirna waa laha laakiin gacan yariya waxuu adeego fiican muusan le addoommo ma lahay falam yajiduuhu ma aysan gurigi markay tageen waa waayeen odaygi guriga lahaa waa waayeen <coughs> faqaaluu limra'ati waxay ku yidhahdeen ayna saaxibuki away ninkaadii xaggee jira qaalo waxay tidhi inalaqa waa tagay yastacdibu lana almaaa biyo macaan buu noo doonay warku yastacdibu almaaa alab lmaa alcadbi baa loo jeedaa madiine biyaheedu inta badan dhanaan bay u badnaayeen carseel bay iska ahayd ceel fogfog oo macaan baa biyaha loo doonan jiray inalaqa waa tegay yastacdibu isagoo macaandoon noo macaan doonaya lana anaga almaa yastacdibu lana almaa ay almaa alcad baa loo jeeda yatlubu lana almaa alcadba biyo macaan buu noo doonay wy waa noo dhaanshay falam yalbau ma aysan nagaani an jaa inuu yimid waa xer markay taagnaayeenba ay gabadhi soo dhawaysay gobol u dhashay tir nab alla wuu iman hayaaye fadhiista way fadhiisay maysan istaagin gogol bay uqaaday waxay tiri nabi alla fadhiista marka iyagoon weliba fadhiisan gabadhina ay gogasho wado iyuba soo baxayba <clears throat> jaa abulhayam baa yimi yalbau ma ysan nagan an jaa inuu yimid abulhayam biqirbatin sibrar ula yimidba sibirarkaasoo yazcabuhaa uu lalminayo yazcabuha u ama uu waldaaminayo yazcabuha waxay leeyihiin yatadaafacuhaa ama yaxmiluhaa bitacbin wamashaqa wadaanta weyn ee buuxda eed laka kufaysay eed la liliacaysaa cabiga loo jeeda zacbiga loo jeedaa saas wadaada ka cabira almuhim wadaantii meesha sibraarka waa la dhaamiyaa haweenku madaxay saartaana way siday u xidhaan ayagu madaxay ku qaadaan ninka raggaa sibraar haduu sameyo gacan buu ku qaba ama saas usoo qaadi ama wuu lalmin waana hawl culus fa jaa waa yimi an jaa inuu biqirbatin sibraar yazcabuha ay yaxmiluhaa bimashaqatin wa tacabin iska dheh fa wadacahaa wuxuu waa sibraarkiibu dhigay biyaha ah dhulku dhigtay uma jaءa waa yimid yaltazimu annabiy nabigu mucaanaqeeyey markuu intuu dhigtayba nabiga kusoo bgu mucaanaqeey salaam iltizaamku in ruuxa aada habsiisa weeyo ood gacmaha isdhaabsataan ood xabadka issaartaan wayufadiihi uu ku furanhayo biabihi aabihi iyo waummi hooyadii fadaaka allah fadaaka abi wa ummi buui ya rasuul allah hooyadii aabbahay baa allah kugu furto meeshii dhib adiga kaa gaari lahaa waalidkayba ha ku habsado weeye waa ixtiraam waa kelima loo isticmaalo ixtiraam iyo qadarin iyo xurmayn ruuxaad weyneynayso uma alqa waa la dhaqaaqay waa sii qaaday saxaabadii iyo nabigi bihim ilaa xadiiqati beerti buu geeyey nabalo beerta aan tagnan keen beerti oon dheerayn buu nabiga geeyey fa allah wuxuu ufidiyey bisaatan gogol buu ufidiyey meeshii taallay ama u horaanba sii qaaday waa ficaal bmanaa mafcuula bisaatan ay mabsuuan shay la fidishay ka firaashin mafruush oo kala aade uma alqa wuxuu aaday ilaa nalihi ama ilaa nakratin timir buu geed timiroo weyn oo taagnaa buu aaday fa jaa wuxuu la yimid biqinwin gacan buu keenay gacan timir ah qinwigu waa gacanka fa wadacahu waa soo dejiyey nabigu hortiisiibuu soo dhigay wuxuu nabi allow gacanka timirta ana waa idinkan intaan ku maqnahay raashinka kale iyo hilbaha iyo suuryada kale fa qaala nabi nabigu wuxuu yihi afalaa tanaqayta lana maxaad noogu doori weyday intaad noo soo ururiso un rudab maxaad noogu keeni weyday gacan wuxuu keenay qayb timara bislaatay qayb ruaba qayb busri ah intaasba nooc bay gaan gacanka kala hor bislaadaa sabuulka masagadu kala hor bislaataa gacan weyn oo timiruu salka kasoo goyay oo laan dhan ah minha aruab wa minha albusru albalxu intaasu nooc bay leedahay wuu soo hordhigay nabig wuxu uhi intan ruabkaa keliya intaad soo socdo waxaad goynina ugu keeni weyda sidanaa ka fiican uu saxaabigu yeelay afalaa tanaqayta afalaa takhayarta lana maxaad noogu doori weyda min ruabihi ruabkiisa keliya noogu soo sooci weyda faqaala yaa rasuul allah wuxuu ihi innii aradtu waxaan doonay nabi allow way fiicantaa sidaad sheegtay laakiin waxaan ila fiicnaatay an takhtaaru inaad doorataan aw mase takhayaru aad ka doorataan min rutabihi wa basrihi nin walba dookii ayib waxaa laga yaba in hal nooc idinka hor yimaadeen caynba cayn baan ugu talagalay buuli ayib min ruabi ruabkiisa aad ka doorataan iyo wa busri ruabku waa markay iyo carurka ay tahay timirtu weli aysan timiroobin busri waa markay curdanka tahay ee laf xataa lafta aysan soo adkaanin ee qarje xataa aysan ku jirin markaa wey marka rutabkaa dambeeya bimacnaa xagga timirta soo xiga rutubku waa darajada u dambaysa ee timir ay timir looga gudbo wey baashan guda hadaad cuntaan darajada ka hooseysa wey amaa asagu balxiga iyo rutab busrigu waa markay tahay waa waa cagaar caadi aho jilicsan oo waxaa weeyaan aan aad mood aan xataa qarjac lahayn rutubka ugu qarjaca buu lehay oo lafti ba issoo yar qabanaysa inkastoo is adkaanin faakaluu waa cuneen wa sharibuu waa cabbeen min dalika alma biyihii macaanaa u keenay abulhaythamna waa cabbeen rutabki iyo busrigana waa cuneen faqaala nabig wuxuu ihi haada hawshan aad samaysaan abubakar iyo cumar iyo nabi maxamedow waladii nafsii biyadi min annaciimi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaateen nicmooyinka galladahu yuu ka mid yahay alladii naciimkaasoo tus'aluuna canhu yowma alqiyaama aakhaa laydin weydiin doono timirta iyada abaa ah laydin weydiin ma ka mahadnaqdeen ilaahay ma ugu shukrideen ayib maxaa yeelay dullun baarid hoos har qabow har qabow baad haysataan geed timirow ballaadhan baa la hoos fadhiisiiyey geed weyn gogolla waad iladin dhigay wa wa rutabun ayib iyo curdan wanaagsan oo timireed iyo wamaa-un baaridun miyo qabow oo macaan waa nicmo nabi wuxuu xusuusinaya intaa yarta alla inay tahay abaal lagugu leeyay nicmo ay tahay nimanka beriis iyo baastihii hilbi iyo hawlaha i dambeeyaan hawshan ka mahadnaqaw fainalaqa abulhayta haddana waa dhaqaaqay liyasnaca lahum طacaaman inuu raashiin u sameeyo markuu dhaqaaqay turi buu qaatay so ninkiiba turi sii watu arkay oo inuu looga rabo ragga waa loo loogaayay ayb faqala nabi nab wxu ur sal slam laa tadbaxana lana data darin laa tadbaxana hanoo goor lanaa anaga data darin mid irmaan darigu waa caanaha wey liska caanaha liska awey marka daata darin iyo daata labanin baa loo neef irmaan oo caruurta loo lisay ha noo gowracin kuwa marka aan markaasi galoofta ama aan rimanayn ama aan mxuu ahaaye aan irmaanayn soo gowrac wey fadabaxa lahum wuxuu u gowracay canaaqan waxar qoor dheer aw jadyan ama orgi orgi fiican ama waxar buu usoo gowracay markaa fiican fa ataahum biha markuu soo karshay buu ukeenay fa ataahum waa ukeenay biha ay biljadyi aw bilcanaaq faakaluu waa cuneen hilibkii faqala nabg uu sal sl hal laka khaadimu waa arkaa ninkan inuu asagu dhaaminhayo beerta asagu ka adeegahayo uu yahay nin ciidan yar uu yahay buu arkay faqala wuxu la laba anau khaadim iyo gacan yara ma haysto qaala wuxuu uhi faidaa ataanaa sabyun qafaal markuu noo yimaado oy gaala soo jabto oo lasoo qafaasho faatinaa noo imow gaala markay soo jabto ila gaala jabtiiyo mxuuha muaale gaala baqatiyo ban waraabara la helaabay dhan qoyo meelaha jooge waxaa weeye markaa fatana noo imo waa lagu abaalguday fa utiya nabiyu nabigaa loo keenay bira'sayn laba madax ciidan duulay baa laba addoon keenay bira'sayn laba madax baa laba ruux weeye laysa macahumaa haalidu mid saddexaadba ma laha saddex addoon waa laba addoon markuu maqan nabi maxamed laba addoon baa loo keenay abulhaytan nabigu aaday fa aataahu abulhaytan baa u yimi fa wuxuu yihi annabi sal ikhtar minhumaa ballan baan kuu qanso labadan kala dooro labada addoon midun ka dooro faqaala yaa rasuul allah ikhtar lii nabi allow adaa ku fiican ii kala door buui kian qaataa oo kula tashanhayaay faqaala nabiyu sal l slam ina almustashaara mu'tamanun ninka lala tashaday waa la aaminay almustashaaru ninka lala tashaday mu'tamanun waa la aaminay falaa yatajuuzu lahu lkhiyaanatu haddii liwa hebel igala tahay inaan guursadaan rabaa warniyow sanadkan guurku kuma fiicno gabdhaha gabadh la guursadaan waa iska baryahan dambe tabarna ma haysid meeshan neeron waa meel kharash badan oo lagu baaba'o raggay ceebaysaaye cashirkaada iska iska loox xirow iska ahow maya gabadh quruxsanoo fiican weeyo hadday dhaafto halis weeye tanoo kale la heli maayo saad walba mid ka daran baa dhalatee iska dulqaadoo gebsoo casharoyaysan ku dhaafin yani ninku hadduu kula tashado waa inaad la tagay si fiican wixii daacad ah xuli inaan ganacsadaan raba war ganacsi fiican beryahan lama arke xoolo intaani bal ama dhulbeeraad gasho ama muxuu ahay qaab kale u samey mooye beryahan damba ribe iyo balaa la isku xaabiya meeshan waa meel maxtaragaa ah wey nin oo shilimaha iska aafaynin yani haddii nin kula taga wax laga qarin maayo gabadhaasaan isku fiican nahay war gabadha uma fiicnaa la yidhi iska ilaali horta waxaad waxu sheegtay dadaal tashaday waxaad wax ii weydiisay ina almustashaara mu'taman faatima qays baa nabi nab allow inaa guursadaan rabaa waxaa isoo doonay muxuu ahayey mucaawiye iyo rabuljaham baa isoo doonay balwar wuxuu i ama abuljahm falaa yadacu casa can caatiqi riwaayo kale fadaraabu linisaa haween dilo wey dumarku laaya qoldaamiye wey iskaga carab haddaadan qoldaan diyaar u ahayn iyo in lagu mxuu ahay lagu jalciyo wa ama mucaawiya fasuclukun laa maala lah faqiir weeye beerkiisa waxaan ka ahayn ma ma weheliyo wey islaantuna dhaqmaad iyo xoogu carab u baahan tahay hawlo jidiin baa loo baahan yahay marka meeshaan gabadh yahay ku hungoomin midna wuxuu ihi laakiin usaama bnu zayd guursa buu i aabihina xoolo oga dhintay yar bu haystaa anuguna wiilkii wey ninkan guursataa kuu dhaame ayib taladii nabigu sii yeeshay way way mahadisay si fiican bay umahadisay saxaabigu marka wuxuu nabi allow ila taliyo keen qaata waa in ninka u fiican buu nabiga ku aadinaya in almustashaara mu'taman xadiis badan baa macnaha ku timid nabig wuxuu uhi khud haadaa kan qaado kan fa inii ra'aytuhu yusallii isagoo tukan baan arkay ninkana labada addoon midkana tukanhaya kan qaadabo ayb wastawsi bihi una dardaaran asaga macruufan wanaag bimacnaa ifcal bihi macruufan wey haddaad addoon ka dhigatood qaadato haddana ka dadaal wey ha ku xadgudbin dhaqaale ilaali istawsi bihi haddaad maqasho waa ifcal bihi bay la macno tahay ifcal bihi macruufan fainalaqa waa tagay abulhaytham baa tegay ila imra'ati xaaskiisii buu addoonkii la aaday iyo khaadimkii faahbaraha wuxuu u sheegay biqowli rasuulillahi buu sheegay nabigu inuu yidhi uu sidaa ka yidhi oo yidhi addoonkan tukanhaya kan qaado wastawsi bihi khayr macruufa wanaag iyo sama same kula dhaqan siba fiican ula dhaqan gabarh qiimo badan bay ahayd oo khayr badan oo gabarh diineed bay ahayd siday ula talaysa fiida hadda fa qaala imraatu xaaskiisa waxay tidhi maa anta ma tiid abulhaythamow bibaaliqin mid gaadhahaya xaqa maa qaala fiihi nabiy xaqa maa qaala nabigu wuxuu yidhi ma gaaraysid bay fiihi ay fi lcabdi annabi sal slam ilaa bian tactiqa inaad xoraysa mooye nabigu muxuu ku yidhi ifcal bihi macruufan wanaag iyo sama kula dhaqan addoonkaa ma lagu yidhaha samahiiyo macruufka ugu wanaagsanay adonka lagula dhaqmay waa inaad xoraysaynta waa inaad xorayso haddaaba nagoo keeno addoonnimo inu waa xaggeeday dhaafinaysaa idan dardaaranka nebi maxamed bay rabtaa inay meel mariso diinka agga xagga diinka iyo wanaagga ay eegtay mooy eega maysan eegin gabadh gabadh diineed wey nabi allowba nin baa yidhi waxaa laisu dacareeyey adduunyada laisu dacareeyey maxaan maxaan addunya ka yeeshaa hadii la yidhi muxuu ahay aladiina yakrisuuna dahab walfida lasii daayo oo dahab iyo fido iyo xoolo dhaba laisu diido o la dacareeyey adduunya maxaan ka yeeshaa itakid imra'atan saalixatan tuciinuka calaa amri diinika wa dunyaak xadiidka ibnu maaja asalkiisa ku siray muxuu nabay haweeney wanaagsan oo fiican oo arrinka diimeed iyo aakhira kugu kaalmayso guurso hiya min addunya wa cala alaakhira laakiin hadday marka ay haween haween adduunya ay kugu noqoto oo xisaabtamaysa oo indha caddaynaysa oo gogosha kugu cunaysa kayrkaa un ciroobin baad ciroobi kayrkaa un timuhu ka biibana way inkaabiiba hiiro weyn baa kugu dhici malgaan baa galay fa imra'atu waxay tihi ma anta matid bibaaliqi mid gaadhay gaadhahaya xaqa maa qaal nabigu wuxuu yidhi xaqa maa qaala annabiy nabigu wuxuu yidhi xaq dhab dhabtiisii xaqiisa ma gaari karta fiihi fi ka yidhi ilaa bian tactiqahu inaad xoraysa mooy intaan baad ku gaari kartaa qaala marka wuxu waa runta waa ganacsaday awaad waalan tahay ordayga tuma dhihin wuxuu hi catiiqun ay mactuuqun lilahi rabbi alcaalamiin ilahay dartii baa loo xoreeyey waan xoreeyey bu nabigaa hawshii loo sheego hawshii maqlay addoonka inay xoreeyeen oy gabadha iyo ninkeeda ka tashadeen xornimadiisii buu nabigu maqlay nabigu hawshaas aad buu ugu bogay war anaaba hadda kusii maxaad u bixisa nabigu ma lah gobonnima nin ku dhaqaaqa nabigu ammaana shayga khayrka ah yuxasinu alxasana waa inaga soo maray faqa nabigu shay wanaagsan waa wanaajiyaa waana bilaa wixii bilan in allaha lam yabcad nabiya nabig wuxuu yihi ilahay nabi ma soo saaro iyo walaa khaliifatan amiir iyo caamil ilaa haddii uu soo saaro uu yimaado ilahay ma abuurin baa loo jeeda hadda soo saarka lagama hadlaayo khaliif lama soo saare waa la abuuraayo ilaa walahu bianatani laba dhiid buu leeyahay wey laba laba dhiid dhowr laba sirdoon laba laba laba taliyuu leeyahay bianatan bian waa shayga jidhkaada uxiga marada jidhkaada uxigta iyo bian la yidhahda <clears throat> ama dadka sirtaada aad ku qarsatee kula taliya la taliyaal bianatun biano ta'muru waxay faraysaa bilmacruufi wanaagga wa tanaahu can nin walbo xil qabta w nabigu misaal ba oga jeeda axad kastoo xil qabta iyo mas-uuliyad qabta guur ba allah ka dhigay iyo ninimaad ba allah ka dhigay laba saaxiib baad yeelan mid khayrka ku farto xumana kaa reebta iyo wa bianatu mid laa ta'luuhu aan ka hakranaynin khabaal ay fasaadan laa yaluunakum khabaaran sooma garanaysaan ay fasaada midna xumuba ku fariba khayrkana uu kaa maaniciba waman yuuqa ruuxii laga ilaaliyo biطanata الsuuءi saaxiibka xun laga ilaaliyo faqad wuqiya shar waa laga ilaliyo waa la dhawro ruuxaas riwaayo kale xadidku weliya wlmacsuumu man casamahu اllah wlmacsuumu man casamahu اllah idan marka gabadhan ansaareedna waxaa weeye uu abulhaytham qabo waa min bianat biطanat اlkhayr wey wabidana tamurha tamuru bilmacruf tanha can lmunkar nabigu waa ku ammaanay hawsha ayada ah hada min akhlaaqihi weeye iyo cayshkii nabiga sal slam bay ka mid tahay inuu dadka khayrka faro waa min akhlaaqihi dhibku soo marayna waa qaybtan intuu nabigu gaajaba la joogi waayo isagii raggi u waaweynaa ee saxaabada una qiimo badnaa ay habeen hulaylaan ama maalinba ay boqooleen xadana cun ismaaciil ibn mujalid ibn saciid qaala xadaanii abi aabihii ismaaciil ibn mujalid wiilku waa matruuk xadii cumar ibn ismaaciil matruuk xadii weeye waana sheikhu tirmidi ama aabbuhu waa saduuq xasan xadii ah can bayaan ibni bishir can qays bn abi xaazimin qaala samictu sacid bn abi waqaas yaquul inii anugu waxaan ahay lawalu rajulin ninkii u horreeyey baan ahay buui oo ahraaqa daadiya daman dhiig daadiya gaal dhiig ka daadiya fii sabiil illah caza wajal gaalo ninka u horreeyey dhiig ka daadiya muslimaan ahay buui ayib waa in lagu faantamo weeye gob gobodhimo dhashay weeye wa inii lawalu rajulin anugu ninkii u horreeyey baan waramaa gana bisahmin fallaar fii sabiil ilahi ku gana ninka u horreeya fallaar ganana anaa u horreeyey jidka ilaahay hawlaha la socdaba muslimiine iyadoo sidaa tahay laqad ra'aytunii waxaa inaad arko isoo martay buuri aqzu anoo duulaya fi lcisaabati ciidan afartana ama labaataneeya ama toddobaatana cisaabadu asalkeedu ilaa toban ilaa afartan ciidanka garaa la yihahdaa aqzu anoo duulahaya buu ihi fi lcisaabati fi jamacati min almuslimiin jamaaca muslimiinta kamid a anoo la dhex duula oo min asxaabi moxamed sal l slam maa naakulu aanan cunaynin oonan calfanaynin ilaa waraqa shajar ilaa waraqu shajari geedka caleemihiisa dhirta caleemaha yaa raashin noo abo waan duulaynaa waan jihaadaynaa waxaana calaf noo ah caleen geed idinkuna maanta waslaad iyo buskud iyo caleeda dahaaran iyo alaabbaasaa u socota markaas waxaad leedihiin mtahoro ma hayn nin caleen cuna waa inagu yartay la tahay marmar bay dhacdaa laakiin jihaad dhan baysa hawsha ku wadi maalin maalin baa lagayaba in beriiska la waayo laakiin inta badan waa la hela ayib iyo wlxublati abqada xubladu waa abqada yani geedkan qurac la yihaahdo midhihiisa wey midhahoonad waa abqahadi ayib geedaha qodaxda leh midhahay bixiyaan o dhan baa xubla iska yidhahdaa quraca iyo galoolka iyo sogsobta iyo geedaha noocaasa maraaga iyo qansaxa iyo bilcinka iyo geedaha noocaas o dhan waxay bixiyaan baa laska yidhahda mxuu ahaayey xubla laska yidhahda geedaha caleentooda la cuni kara geed ba caleentooda la cuni kara oo yar jircsan tahay oo ay ku mari mataad yar rogto geednaba ma dhawaan kartidba foodaba ma gelin kartid dee nafa nafat haday ku geyso xataa taqaraxad ilaa ay dildilaacday ashdaaquna daamanka naga dilaaceen qawlkay baana dilaacay geedku caleenti way kulushahay waxaad baratayna ma halkanaad dilaacday oo boogowda labada labada qawlal ashdaaquna labadii qawlal ama labadii daan baana dilaacay buui waina axadunaa midkaanu waina axadana cafwan midkaanu layadacu wuxuu dhigahayay markuu e, dan gudanayo saxaroonayo kamaa tadacu shaatu walbaciiru saalo geel ile maxaa caleen baa daaqday geela wuxuu dhigay in baad dhiga haddee ninkii oon xoolaad cuna ama wuxuu bini aadam cuni jiray cunaha iyo sida bini aadam wixiisu noqdaa laakiin ninkii cadeen ay qabsatay kamaa tadacu shaatu sida neefka ariga usaala dhigto iyo walbaciiru iyo neefka geela ah riwaayadii bukhaari muxuu ahaa laysa lahu khilun aan wax taraxa jirin oon muxuu ahaa caleen caadi ah ama kala gogo-an oo kala taagtaanoo sida saaladii daadanayso ingegan hordhacaa muxuu oga jeeday sacd muwaqaas wa asbaxad waxay hadda noqotay bursara banu asad reer banu asad ibnu khusayma ibnu mudrikat ibnu ilyas waa nimanay quraysh wada dhasheen wey quraysh wada kinaana waa ikhwatu kinaan ibnu khusayma asad ibnu khusayma iyo kinaan ibnu khusayma walaalo ah marka waa jaddu quraysh jaddu quraysh ba iskugu yimaadaan oo kinaan ibnu khusayma iskugu yimaadaan marka waa nimanay quraysh wada dhasheen wey waasbaxat banu sadin waa nimankuu ka dhashay ayaxta asadi ayaxta bn khuwayd asadi qoyskiisi wey qolyihii ridoobay waagii nabigu dhintay qoyskiisi wey waasbaxat banu asad ree waxay noqdeen bui yucazirunani hadda waxay igu canaanan buui yucazirunani waxay igu edbinhayaan ama ibarahayaan fi diini diintay igu ciqaabi ree banu asad anagoo diinta intaa usoo maray oo ninkii u horreeye leeb ganay ahaa ninkii u horreeye gaal ka dhiijiyey ahaa halgankii aan usoo cunnay abqo iyo caleen aan usoo maray diinkii halkaa aan lagu soo tarbiyey intaa la waday bay maanta reer banu asad leeyihiin bui anaa diin baan ku baraynaa reer banu asadna waa min ajhal carabi walmuslimiin bay ahayd waa runtii maxay sameeyeen maxaa keenay ninkii noocaas ahaa sanadka afariy tobnaad ee hijrada ayaa sacmi waqaas cumar wuxuu u diray in reer faris u meel saaro intuu raggiisii tijaabiyey u reer faris adag weeye maxaan sameeya umaradaada ninba ninku ka adag ya udhiib baale ciidanka reerkaa soo daageliye ciraaq ninka qabtaybu ahaa ciraaq gacanta waxaa soo geliyay sacd muqaas afar ton jida la diray markaasuu reer faris foodageliyey qaadisiye iyo nahaawandi iyo madaa'in iyo dhulkaasoo dhan ilaa hadda loo nusreeyey asagaa meel saaray magaalada kuufa a ah, asagaa as-aasay oo jeexay dhul banaan bay ahaydoo cidlo ah isagaa geed guroo degay afar iyo tobankii han iyo tobankii lix iyo tobankii toddoba sideed iyo tobankii markay bish hijrada ahayd buu kuufo aasaasay labaatan iyo ko hijradana waa laga casilay amiir buuna ka noqo intuu asaasay oo dhisay haddana amiir ka ah isagoo amiir ka ah yaa nimankii reer bani asad ee waagi u dambeysay carabtu islaamtay qabaailka u dambeeyay islaamay ahaayeen wax yar kadibna waa kay gaaloobeen diinta ka baxeen markuu nabigu dhintayba abubakar baa ku halgamay iyo khalid waliid baa ku halgamay markaasay badankoodna leedeen intii ka dambaysana ay islaamku soo galeen uleyxata ibn khuwaylid alasadi oo markaa nabinimo sheegtay baa hogaaminaya isagana wakiil kii lasoo qabtay ee islaamay faxasuna islaamo waagi dambe qoyskii marka yaraa ee kasoo haray kasoo ciftay ridadii iyo gaalnimadii ree bana iska soo ciftay oo reemiyii iska ahaa yaa waagii dambe waxay tageen kuufo bay tageen oo degeen shacabka kuufo degay kamid noqdeen kuufana yaa asaasay sami waqaas ninka la soo hagaamay ee gaaladii waaweyd la soo halgabay ayagu markay gaaloobina diinka kusoo celiyey magaaladan u dhisay amiirkan u ahaaye lagu aaminay bay dhehen salada ma yaqaan si loo tukado cumar bay ku dacweeyeen marka khilaafadiisa tay madiina tageen bay cumar oo dhaheen amiirka aad noo keen meesha kuufa a jooge sacd waqaasa ah, maa yuxsin yusalli bay dhehen si loo tukada ma yaqaan so wax la yaabka ma aha cumar wuxuu yii musaasa sacad baa loo yeedhay md markii loo yeeday midinuu keenay wuu casilay kii sheeg sheeg salaada bese ma ahayne wax walba xataa shakawka fi kuli shayba xataa qaaluu anaka maa tuxsin tusalli waxay ku dhaafeen nimankan ma ma ma jiraan bui xataa salaada ma taqaan si loo tukada ku dheheen ise wuxuu jiraa wuxuu yihi nimankan masaakiinta iska daa warkooda cumarow adu maxay kula tahay waxaan u malayn bui inaad sida nabi maxamed utukajir aad utukanaysaan umalayn wuxuu yihi saasaan utujiyaaye bal wax ka saxbo adugu duurka qaabkaasaan utujiya casarka qaabkaasaan utukada cishaha maqribka salaada fajr markaasuu yihi nabi maxamed salaadiisin bidix iyo midig maadan u gafin wa hada danu bika laakiin nimanku waa ku eedeeyeen khilaaf iyo fitna inay keenaan maa ka biq waad cadilan tahay camaar ibnu yaasir buu yihi salaada tuji nimankaa reer bani asad kufu camaar ka yidhi u diray yidhi amiir eh, salaada adaa amiirka ah cabdullah mascuud buu raaciyey oo yidhi adaa amiirka ah bangiga baytulmaalka adugu maamul wixii hantay adugu maamul saxaabi saddexaad buu raaciyey oo ihahdo w dhulalka degaanka dhulka xaafadaha sida loo degay iyo maamulka saddexaasu nin buu diray nin salaada diineed hawsha diineed hogaamiya dhaqaalihii nin maamula iyo nin dhulkii maamula saddexdaa nin buu diray markuu cabaar la joogay sacd maqaas uu la joogay bu wuxuu ku daray kooxdii dabagalka umarada iyo walaada lajna wuxuu lahaa wasaarad wuxuu cumar lahaa dabagasha ninkii laga soo dacwooda waaliga iyo gorantooraha iyo guddoomiyaha iyo amiirka haddii shacabku soo eedeeyaan eeddu waa la eedeeye bes laguma dayn jiri waa la dabageli jiray maxamed maslama amiirka ahaa ninkii layn jiray mxuu dili jiray ii sheege kacab bin ashraf ra-iisu firqat alikhtiyaalaat baa amiir ka aha dabagalka hawlaha umarada dhibaatada laga soo sheegto maxamed maslama iyo nin kale uu ku daray wuxuu ihi sii qada sacad geeya kuufa masaajidda kuufa ee waaweyn sababu marka la tukado sacad ha ka istaago dadka weydiiya waxaad ninkaan sacad amiirka idin ah dhowrka sano u dambeysay xaalkiisa bal ka warrama masaajidda kuufo dhan baa lagu wareejiyey masaajid oo dhan waxay yidhaahdeen ninkaasi nin amiira ah oo khayr badan oo culamaa ah, oo ahlu ah oo wax ka fiicanna arag weey waa la waday maalinka dambe masjid niman reer bani cabsi ay lahaayeen baa la geeyey dadku waa la dhaarinhaya waa le waa ilah baa idinku dhaarinay noo sheega waxaad og tihiin idin yeeli kara lama arko saa laydima fiirin karo nin cabsan ma jiraan mesh waa cadaalad saxaaba ka talisa waxaad aaminsan daad sheegta saa laguma fiiran karo nin kufrina midina taqaana weliba cumar asagu go-aankiisa wuxuu ahaa ninkii muslim ah ee amiirkiisa uu ku xadgudbo ha iisoo sheego ma xukuma midina laga xukuma gobolkaba lagama xukumo madaxtooyada laga xukuma go-aankaasuu lahaa isagu haddaad shacabka qaybkan ku xadgudubto saacaddaa laga bilaab ka xad waxaa laga xukumaa madaxtooyada madiinat rasul laga cumar baa hoos tagaayaan adig kula tashan maayaan hadda eh, kale tukan mayna ku dhihi karaa maxaa jira xaggaasaan ku tukanaynaa waraan amiira waan kaa hoos baxanay yaad ku xidhantihin cumar go-aanka shacabka haysteenba nin amiiro khaldami kara ama ma jira awooddaa leh markaasay dhaheen nimanka reer bani cabsi nin baa istaagay wuxuu hadaadna dhaarisee eh, saacad nibaqaas wuxuu i maxay yidhahdeen laa yasiru fi sariy walaa yaqsimu bisawiya walaa yacdilu fi lqadiya waxba uma soo dhaafin nin baas buu ahaa wuxuu dhaafay lama arko wuxu haddaadna weydiiseen sacd muwaqaas duulaanka ma raaco hadduu ciidan muslimiina duula ma raaco haddii xoole iyo la helana si cadaalad ooma qaymo waa eexaalow saaxibu jawr a dulmin wey haddii gar uu xukumahayana walaa yacdilu fi lqadiya haddii xukum loo keeno kitaabka ay ka hadli la dhahana oo laba ruux oo ishaysta u yimaadana garta waa ka ixdaa xoolaha si fiican ooma qaybiyo gartana si fiican ooma qaado duulaan iyo halganna ma raaco shacad hawshii waa xanaaqay waa hawlaan suuragal ahayn oo islaamka o dhan ba shuduud shaad wey nimankan xadii shaaday la yimaadeen ummaddo dhan bay reer kuba ikhilaafeen sacad baa istaagay wuxuu yihi ilaahu addoonkaa istaagay eeday hadduu been sheegahay oo been yahay wuxuu sheegay oo been ku hadlay xaggana uu doona anu kaarka ugu xumeeyo allahuma aطil cumrahu wa aطil faqrahu waftinhu fii diinihi buuri sidii bay noqotay sacad baa laiskugu dhawaadaa sacad ibn kaana mujaaba dacwa waana dulmiday ilah wuxuu addoonka hadduu run sheegahay oo benaalaya hadduu wuxuu sheegahay run tahay ilah waa adoo cadhaysan oo lagugu xadgudbay buu haddana wuxuu hi xaafidku wa hada min acjab اlcajab alcadlu wاlinsaafu maca alghadabi waظulmi adoo lagu dulmiyey oo lagugu xadgudbay oo lagaa cadheeyey oo kaarka lagaa jafay haddana inaad gar soorto wax la yaaba buuri xuri ilah addoonka hadduu run sheegahayna waa cafi aniga ii dhaaf hadduu been sheegi anigana igu xumaynhayo dadkana igu dirhayo ilahu cimrigiisa dheeree buuri ko faqrigiisana dheeree waa adil faqrahu waftinhu fi fii diinihi diintiisana ku fidnee buuri ninku waadan waa waayeelay waa camriyey faqrina ilahay baa ku ibtileeyey diinkiina waa lagu fidnay asagoo waayeel ah iyo gabdhaha yararka u hijabin jiray oo naaska qaban jiray oo daba eh, daba ordi jiray fidno kastoo dhacana wuu raaci jiray waagi wuxuu rumeeyey mutan cudda thaqafi mutanabigi buu rumeeyey ayid fidno kastana uu dhex boodi jiray marka la war sida waayeel baad ciraa kugu taalle waa ku sida ciro ceebeed weeyo waxay u dhacday jira ducad ducadii addoonkii mubaarag ahaa asaabadni dacwat lmubaarak sacad muwaqaas maxaa kuu geeya hadi hawshaas uu hawshu ka hadlaayo nimanka marka soo dacweeyey ee cumar ku diray ee hawshaasoo dhan bakiciyey ee waday reer banu asad bay ahaayeen ee lahaa waa jaahil ee lahaa saad ma yaqaan ee lahaa waa gardaran yahay ee lahaa waa jaair waxaaso ayagaa wado amaamadhayo marka wuxuu yihi eh, hawshaas ujeedaa intaa wuuu xadis xadis dheer ood garanaysaa ku yimi saxi bukhari weyad garanaysaani wa asbaxat banu sadin banu asad waxay noqdeen bui yucazirunani riwaaya tucairunii ay tuadibunii wa tucalimunii weyaan waxay bari ama igu canaanan reer banu asad fi diini riwaaya fi lislaami laqad khibtu waan khasaaray waan hoogay cafwan laqad khibtu waan hogay oo wakhasirtu waan khasaarayb idan hadday hawshu sidaa tahay siday sheegeenba hadday tahay oo cimrigan aan salaadtii loo tuga garan la ahay waan khasaaray bui wadalla camali camalkayga inta aan soo weyn waaba ka kac balcan baa curwey riwaayo kaloo muslim baa cadayso faqaala sacdu atucallimunii alacraabu salaata rasuuli illah mareemiyiba ana salaadii bari bu ayib marka sidaas wey waxaa laga hadlay nimankaas banu asadkii aswer ka dhashay ma ahe waa banu asadkii nimankii reer bani khuseyme weeye <clears throat> waxaa xadiidka laga qaatay dhibkii la soo maray wuxuu u keenay xadiidkaani oo cayshu rasuulillah u keenay saxaabada sidan u rafaadaysa ee dhibkaa u gaadhahayo ee caleenta cunahayo ee sidaa xoolii usaala dhiganay hadduu nabigu xayahe wuu siin lahaa wey dhibkaana ma qabsadeen taasuu oga jeedaa waxaa kaloo laga qaatay mararka qaarkood wanaagga iyo fadliga iyo khayrkii aad la timid ee aada soo martay ee wanaagsanaa in loo sheegi jir loo sheegi karo lidafcin can ilcirdi cirdigaada iyo diintaada inaad difacdo awgeed in loo sheegi karo oy bannaan tahay aaaar badan iyo axadbaan baan macnaha ku timid macnaha ku yimid laakiin ha laska sheeg oo ha lagu ogaado oo waxaa lagugu reebo oo ha lagugu xormey loo sheegi maayo laakiin haddii lagugu xadgudbo ama lagu meel lagaaga dhaco wanaaggii aada lahayd iyo mafaakhirtaada in la sheegi karo min baabi idifaac can cirdi walislaam baa loo jeedaa ayaa banaan iyo xaafidku iyo keyrkii bale ibnu jawsi ba aad qadiyada u sharxay kitaabkiisa mxuu aha mushkil sharx mushkil saxiixayn xadana mxamed bn shar bn dar shekh jamacati qala xadana safwan ibnu ciisa zuhriyi qala xadana camr ibnu ciisa abu nacaamata alcadawi qaala samictu khaalid bna cumayr alcadawi maqbuul maqbuul wey ninkaas wa shuwaysan alcadawiy albasriy isna waa maqbuul labadaaba waa majhuula alxaal shuways iyo khaalidba abaraqaad shuwaysku waa abaraqaad qaala waxay labadaa wadaad bacaa cumar khaaab baa diray cutbat bna khaswaan saxaabigaasu asaguna diray wa qaala wuxuuna yidhi inaliq dhaqaaq anta adiga cutba ah waman macaka ciidanka kula socdaba xataa idaa kuntum markaad ahaataanood gaadhaan fii aqsa bilaadi alcarab carab meeshay degto meesha u fog aada gaadhaan iyo wa adnaa bilaad alcajam iyo reer furusaiyo reer rum bilaadooda meesha u sokaysa kala baxa xuduudda taga buuri carab meeshay gaadho ay degan tahay iyo e, caajimta oo reer rum iyo reer faris ah meesha ugu soo sokaysee laga galo meesha taga buuri idan halkaas halkaa dega buu ku yidhi halkaas ka dhiga muxuu ahay furin ka dhiga ciidanka fariisi aad dagaal ha noqoto ha laga difaaca muslimiinta halaga difaaco faaqbaluu waa dhaqaaqeen waa ficil maad ahaan wey xataa idaa kaanuu markay ahaadeen oo gaareen bilmirbadi mirbadku waa meel timirta la dhigi jiray baslana ku taallay mirbadku meesha timirta lagu qalajiya waa la yihahdaa xerda geela iyo loda ay fadhiisana mirbad waa la yihahdaa hadda waxaa loo jeedaa waa mawdicun bilbasra meel basra ku taallay wajaduu waxay heleen haada lkidaana dhagaxyadan cadcad bay heleen kidaanku waa dhagax cadcad meesha dhagaxa le ade xaraarta leh ayaa kidaanka la yihahdaa basraduna waa sida aijaar alxijaaraة اlbiid dhagaxya cadcad ayaa layadaa kidaanka ayb faqaaluu waxay dhaheen dhagaxa jilicsan ee cad baa kidaanka dhagax inagu xaraarta u naqaano oo kala wey meelaha dibirka ah faqaaluu waxay dhaheen maa haadihi dhagaxan cadcad ee jilicsanee jabahaya muxuu yahay meesha ku yaala dhagaxiisan arki jirin bay la kulmeen qaaluu waxay dhaheen hadihi اlbasratu dhagaxan xaraar baa le dhagax caddaa la yihahdaa wey albasradu waa ismu اlxajari alabyadi dhagaxi caddaa magaciisi wey basradu magaalada saasaa basro loogu bixiyey fasaaruu waa socdeen can ilbasra basray ka dhaqaaqeen baa loo jeedaa xataa idaa balaguu markay gaadheen xiyaala aljisri aلsagiir buundada yar meesha ku aadan xiyaal waa muqaabil iyo tilqaa iyo itijaaho wey xataa idaa balaguu markay gaadheen weeye basray ka dhaqaaqeen haddana ciidankii baa socday xiyaal aljisri buundadii yarayd qumaatigeeda markay marhayaan bay degeen weeye buundada yartan waa buundadii maraysay webigii dijla webiga dijla dushii dushii martaa waana basre magaaladu basrana waxaa asaasay cutna khaswaan magaaladan basra saxaabigana asaasay meeshuu degay ee uu ku furtay wey baa magacii loo bixiyey muxuu ahaay kuufana hadda waxaa asaasay sacd maqaas waa magaalo asaaseen wey faqaaluu waxay dhaheen haahunaa meeshanaa umirtum laydin faray inaad degtaan markay halkaa marahayaan bay degeen wey fanazaluu waa degeen fadakara alxadiida bituuli xadiidkii dheeraa ee ku saabsanaa qaabkii uu codka uga sheegay dhibkii lasoo maray iyo diinku dhibku soo maray iyo adduunka in laga tegi doono laga say qaato khudba dheeru saxaabigu jeeday cutba ah oo uu hadlay ciidankiisiibu yaa meesha ku jira qaala wuxuu faqaala cutbatu cutba wuxuu yidhi laqad ra'aytunii waxaan is arkay wa inii la saabicu sabcatin toddoba anoo toddobeeya lix nin baa islaamka iigu horreysay buu ihi ama anoon toddoba ku ahay ayib lix nin iyo anoo toddoba ku ama soo martay cutbu wuxuu ragga u horreeyay islaam inuu ku jiraa saxaabiga maa lanaa acaamun cafwan wa inii la saabicu sabcati maca rasuuli anagoo rasuulka ilaahay toddoba ku ah ayaan isgaranhayaa buu maa lanaa acaamun raashin usan noo ahayn ilaa waraqa shajari geedaha caleentooda oon mooyeen xataa taqaraxad ilaa ida dilaacday ashtaaqunaa qawlahana iyo dibnahana wada dilaaceen faltaqatu waxaan helayba anagoo soconna maalin maalma oo duulaan ah duulaan bay ahaayeen saabicu sabca waa laga ina hadda ujeedo xagga tirada ciidanka ee islaam ahaan looga hor laga horreeyey xilligan macuusta helahayaanna waxay ahaayeen duulaan bay ahaayeen faltaqatu burdatan waxaan helay buu ihi macagus baan helay taa hore ee sariyada hore ee sacmi qaas uu leebka ganhayo dhiigga daadinhayo waa awalu sariyatin hazat fi sabiil illahi sariyadii cubaydat bn xaarid uu hogaaminayay lixdanka ahayd weeye aansaan loo iloobin ciidankaasu ka tirsan sacd marka abu sufyaan oo geelu waday iyo awr waday baa jidka loo galahayay markaasaa la ishelay musaayafa oo seef lasuma tagin waa la gamun iyo faladh baa la dhacay faladh u horreysay isagaa ganay <clears throat> dhiiggana daadiyey qole waxay dhi dhiiggi wuxuu ku daadiyeen mako waagii mako islaameen sacad iyo saxaabad badan islaameen yaa maalin iyagoo salaad meel ku tukanhayo salaadda qarsanhaya ashunku adinki bay qolyo quraysho mushrikiina arkeen markaasay ku buuqeen oy dhagax tuureen las dhagax tuuray dhagax weyn bu intuu tuurayba mid halkaa ku dhuftay geeska intoog badan ba dhiig baa saydhmay dhiigu mako kusoo daadiyey sacd muqaas falaadhuna eh, sariyadii eh, cubayd bnu xaarif ee toddobaatanka ee lixdanka ahayd ee awalu sariyatan khasad ahayd buu faladhan ku tuuray labada qaybood wadaada sheegana oo kala duwana waa jiraan faqasamta burdata macaws baan meel ka helay buui faqasamta waan qaybiyey bayni aniga inta ka dhexay bayna sacd bin waqaas aniga sacad baa kala goosanay buui oo maro ka dhiganay wax kalama hayne famaa mina nagama tirsana buui annaga min ulaaika sabca toddobadaas nabiga la socota maalinkaas axadun axad nagama tirsano famaa mina axadun wey famaa mina axadun oo min ulaaika sabca saasay iskugu xidhan tahay qadiyaddu ayib axad nagama tirsano toddobadaa kamida ilaa hadduu jiro wahwa amiiru misra min alamsaar amiiru misrin min alamsaar magaalo amiirkaya toddobadaanadii nabiga waxaan ka ahay nin walba maanta waa waali nin basre jooga nin kuufa jooga nin muxuu ahaay eh, eh, madiina jooga nin meel kale jooga maka amiir ka ah nin walba meelu joogaaba wasutajaribuna lumaraa bacdana annagu hadda waadna ogaateeni umaraa saxaaba aragtee waxaan nahay oo zuhdiga anaga iyo cibaadadaanada iyo halganka anaga iyo iimaanka anaga iyo dadaalka anaga iyo daacaddaanada waad aragteene watujaribuuna alumaraaa bacdana fii xukmihim wa cadlihim wa jawrihim wakada waad tijaabin doontaa waxay noqotay mucjiza daahira amiir fiican ba saxaaba udambeysay nin cadli iyo wanaagba ayagaa u dambeeyey annagoo sidaa ah baad maanta naga eed sheeganaysaane bal ragga naga dambeyan arki doonaa waa tijaabiya waa lasbaran doon rag isma yaqaane xadiidku marka eh, waxaa sanadka ku jira mxuu ahaayey shaways iyo eh, khaalid bin cumayr laakiin macnahan uu ka hadlay eh, xadiidka uu ka hadlay iyo qisadaani qisa sugan weeye fi sax muslim ku timaada wakaad garanaysaan kitaab saalixiinkan lagu soo maray hawshaad garanaysaan dariiq kale xadiidku waa saxiixun biariiqin aakhar o bilafdin aakhar laakiin macnihiisu uu ku jiro xadana cabdulahi bn cabdiraxmaan adarimi qaala xadana rawx bn aslm abu xaatim albasri aciif qala xadana xamaad bn slma qala xadana haabit bn aslm albunani qala cafan can anas bn maliki qala qala rasuul اlah laqad ukiftu waa lay cabsiiyey i nabigu waa dhaaranhaya laqad ukiftu i ay fi diin اllah diinka ilaahay baa lagu cabsiiyey wlxaal maa yukhaafu axad axadna aan la cabsiinayn si la cabsiiyey cabsi baa la akhaafana almushrikuuna bاtahdiidi wاliidaaءi shadiid wey cabsi baa lai geystay goodi iyo handadaad iyo dil iyo dhib iyo rafaad baa lai geystay diinka ilahi maa laigu geystay wixii aan lai geystayna axad loo geysan ma jiro walaqad uudiitu fi llah ay fi diin diinka ilahi baa lay dhibay walxaal maa yuda aan la dhibaynin axadun axad ka iidaa'i inay tahay ama xilliga aniga lay dhibahay axad taa loo dhibay uusan jirin wey labada macno waa aduu sheegaan Eh, ama qaabka lai dhibay xilliga axad loo dhibay ma jiro waana dhab hawsha iyada ah sida aniga maalinkaa laiga cabsiy axad loo cabsinaya maalinkaa ma jirin ama sida laiga cabsiiya ama lai dhibay nin diin looga dhibi doona ma jiro labada macnaba waa tilmaamaa walaqad atat calaya waxaa isoo martay halaaثuuna soddon oo min bayni laylatin wa yowm habeen iyo maalin isu dhex yaal wamaa liya isagoon ii ahayn iyo walibilaalin bilaal طacaamu raashiin iyo quud yakulu cuna duu ruux wax beer leh wax beerla wuxuu caliye amar la dhamiyo anuun helin soddon habeen soddon maalmood ilaa shay-un wax yar mooy yuwaarihi uu qarinhayo ibtu bilaalin bilaal kilkishiisa bilaal wuxuu meesha saa ugu qaadahaya mooye yaani waa cibaara muxuu aha can qilati acaam inaan weel jirin inaan hoy iyo hoyaad jirin inuu wuxuu sii tabarbadnay soddonkaa habeen iyo maalmood iyo bishaa dhammaatay wax yaroo bilaal halkan ku wado ayaan wax ka tataabanaa wey timir yar marka dhibkaasaa diinkan loo soo maray wey xadiidku marka rawx ibn aslam oo daciifa ku jira laakiin duruq badan buu xadidku leeyahy oo kale waana saxiix cinda axmed cinda ibni maaja buu ku yimaadaa waana xadiid sugan wey xadana cabdالlah بن cبdiرحman الdarimi qala xadana cafan بn msلm الbahili qala xadana aban ibn زid الcaطاr qala xadana qataada بn dacmة sadusi can anas bn maliki ana النabiy sal ly slam lam yجtamic muusan kulmin cindahu agtiisa غadaaء walaa cashaaء casho iyo qade isuma raacin nabigu qadi iyo casho min khubsin wa laxmin oo ka kooban hilib iyo kibis hadduu aroorta canjeelo iyo xoogow hiliba helo duhurkii weligii ma helin wey ah, hadduu cafan uniska dambe ma helin habeen habeen iyo maalin weligii nabigu ma helin wey isku xiga khubs eh, khubsun wa laxmin adaan qadahu wix nis hore la isticmaale raashiina cashuhuna wixii nis dambe ilaa habeenka la isticmaalo ilaa calaa dafafin waynu soo marray ilaa calaa dafafin ilaa calaa ijtimaacin maca annaas inuu dad markaa nabigu la kulmo mooyeen ama ilaa maca dayfin dadka marti inuu nabigu markaa marti soorahayo oo wixii yaraa loo diyaariyey uu nabigu markaa gacanta la gashada mooyeen isagoo ayaga ku ixtiraamahaya qaala cabdullahi wuxuu uhi waa daarimiye qaala bacduhum bacd lugawiyiin wاlmuxadisiin huwa karaة اleydi dabhabku markay gacantu meel ay ku badan tahay dad uu la kulmay iyo bulsho wax la cunahayo inuu nabigu wax ku hela mooyeen isagu maba heli jirinba labada macno waynu soo macnaha in dayf lagu xambaaro iyo in lagu xambaaro waliime maca annaas labada waynu soo maray ila tahay xadaanaa cabd bn xumayd qaala xadaanaa maxamed bn ismaaciil ibn abi fudaykin qaala xadaanaa ibn abi di maxamed cabdiraxmaan can muslim bn jundubin can nawfal ibn iyaas maqbuul alhudali maqbuul maa lam yutaabac lajna min xadis maa lam yutaabac ujeeda qaala wuxuu uhi kaana cabdiraxmaan cawf lana jaliisa cabdirraman bn cawf baa ahaa kaana cabdirraman bn cawf jaliisan lana nina la fadhiisto oon la faqno oon la koodnu ahaa wa kaana nicma aljaliisu nin lala fadhiisto ninka ugu fiican boon ahoo qiimo badan wa inahu inqalaba maalin buuna sii qaaday buu hi bina annaga daata yowm wainahu wariya shani ama wainahu cabdiraxmaan inqalaba bina wuunala gadoomay ma wuuna sii qaaday daata yawmin gurigiisiibuu noo sii qaaday ina keena buu yihi asagoo iyagoo la fadhiya balan guriga gaadhi nin hanti badanna waa hawaagi dambe xataa idaa dakalnaa baytahu markaan gurigiisi gallay dakala waa galay guriguu horey usii dhaafay fakhtasala waa soo maydhay uma kharaja waa soo baxay wa uutiinaa waxaa naloo keenay bisaxfatin xera naloo keenay fiiha khubsun walaxmun kibis iyo canjeeriyo hiliba ku jiro falamaa wudicat markuu hortiisa lasoo dhigay bakya bakaa cabdiraxmaan baa ooyey faqultu waxaan ya abaa maxamed waa kunyadiisii abaa maxamedow maa yubkiika maxaa kaa oyn waa noo yeedhay waana marti qaadar haashin baa la keli miraadku iyo barorashadu maxay tahay fa qaala wuxuu uhi halaka rasuul اllah rasuulka ilahi baa xijaabtoo geeriyooday walam yashbac isagoon ka dhargin huwa asaga suubanaha ah iyo wa ahlu beyti reerkiisiba min khubsi shaciir heed ama gerbi kibisteed weliga ayoon ka dhargin falaa uraana isuma argna aragna buui oo ma filahayo uraana ukhirnaa in dib naloo dhigay limaa huwa khayru lana buui dibdhaca nabiga aan ka dambaynay ilaa aan adduunye helay inay khayr tahay ma filahaybu ahlu khayr waa dadka tegay buui ayagoo baahan dhammaaday ee leeday dadkaas annaga waxaa naloo dibdhigay wanaag ma ahayn bu hadduu waxaan wanaag iyo nabigaa loo dayn lahaa bu hawsha buu ka xanuunsaday in badan bay hawsha ku dhacay saxaabigu maalina isagoo intuu soomana afuray bir ramadaan iyo waxaa loo keenay raashiin fara badan meel baa la goglay xaggan baa timir la dhigay sharaab hilbo kala nooca raashinmo kala nooca markaasuu fiiriyey muusan afurin fabakaa ila alcishaay buu oyahay afurki waa laga qaaday waa la qaaday marki rashinki qaboobay oo wax cunaan la waayay bay haweenka rashinka qaadeen halkiiba isu duuba is dhigay si u miraadahay ceshii ba ku tukada soo afurin marka nin aad u qalbi jilcsan buu ahaa markuu adduunyada arkana aad uga xanuunsan jiray haweenkanaba nin aad uga warqabu ahaa oo aad u dhaqaaliyay dumarka nabi maxamed oo ka tegay haweenayga walba halkeeda waxay u geyn jiray yom waaxid toddobaatan kun oo dirham buu caisho siiyey fi yawmin waaxidin toddobaatan kun oo dirham oo da fidlo ah markaasay qaybisay fii saacatin waaxida lagu kala tagay iyadoo qabta dirac karkaran sabciina eh, raqacba ku taale dirac xijaab waxay qabtaa iyo jilbaab toddobaatan meelood ka go-onoo laga karay isagoo madow karin cad mid guduudan mid taallo ah mid boorobooro ah mid cawl cawl ah baa ku ku dhegan bay qabtaa waxayna qaybinaysaa sadaqaysan toddobaatan kun oo dirham oo la siiyey ilaa u wiilkeeda cabdulahi yidhi hooyadii waaba xodayba baytmaalin mubadira weyle maaliha waa in la sharo baabulxajri calayha waa in lagu sameeyo ayadna waxay tihi dibdama ku salaami mahayo ilaa aad ka toobadkanto warka asaga wixii dhexmara waa looga ma waxbixintii baad hadda ka dhigtayba safaha iyo iyo xumaan ka dhigaysa iyo xoolo ku ciyaarid baabu maa jaa fii sini rasuuli lahi nabiga da'diisii markuu dhimanayay hawshii ile foorarsi iyo gabagabo weeye waa in hoos loo degeri suubanaya da'diisa loo dego weye xadثna أحmed mنيع الbغوي qال xadثna روح بن cباdة الqayسي qال xadثna زكريا بن إسحاaq الmkي qال xadثna cمر بن dيناr الmkي عن بن cabاs qاala mkث النabiy nabiga ku naga yadcو ilى الlahi baa loo jeedaayay bmakata ثaلaaثa caشhرa سنة saddex iyo toban sano yuuxaa ila isagoo loo waxyoonayo ilahayna diinkiisa ummadda ugu yeelaya inta hore uusan nabiga ahayn kama hadlayo saxaabigu afartanka hore kama hadlaayo ayib watuwafiya waxaa la oofsaday wahwa bnu alaain wa sitiin isagoo lixdan iyo saddex jirna waa la oofsaday oo riwaayada u asaxsan weeye xadana an bashaar bn dar sheikh اjamacati qala xadana xamed jacfar kundur can shucb bn xajaaj can abi isxaaq asabiica can caamir bni sacdin caamir bni sacdin dakar bn xibaan fi iqaat walahu xadiidu fi صaxiixi muslim wasaxa lahu tirmidiyu fii jaamici xadiidka saddex kun lix boqol konton iyo saddex caamir ibnu sacdigana marka waa caamir ibnu sacd albajali alkuufi ninkaa wey ninkaa xaafidku wuxu uhi waa maqbuul layu lxadiidi maa lam yutaabac tawhiiqa ibni xibbaan iyo tasxiixa tirmidi iyo ikhraaju xadiidin lahu fii saxiix muslim maca culuwi اطabaqa wa cadami اljarxi waxay keenaysaa ninka xadiidkiisa in la meel mariyo la socodsiiyo laakiin ninka muxaqiqa wuxuu leeyahay caamilu sacdigan waa caamilu sacd waqaas weeye ma aha waa khata muxaqiqu sidaa uu sheegay khata weeye ninka la muxuu ahaay caamilu sacd waqaas almadani waa nin imaamo hiqa ah, asagoo weyn ninkaas ma aha jerina wax kama wariyo caamirkaasi abu isxaana wax kama qaato ninka abu isxaaq asabiic wax ka qaato jariirna wax ka wariya waa caamir ibnu sacd albajali alkuufi ninkaa la haysta w ayib taa waa in lagu baraarugo muxaqiqaas ibnu alaatin wa sitiin lixdan iyo saddex baan marahayaa xadana xusein bn mahdiy albasriy shaykhu tirmidi wbni maaja qala xadana cabdالrazaq an an ibni jurayjin can الzuhriy ibnu jurayj xadiidkani muusan ka maqal zuhri sidaa loo badan yahay umbitu umbitu buu ku leeyahay fi jaamic tirmidi umbitu can الzuhriy marka inqiطaaci buu caddeeyey laakiin waa la mutaabiciyo طuruq kale ayaa mutaabacaysay asaga ibnu jurayj can الzuhri toos oga qaaatay ka zuhayr ka yunis baan rabaa ibnu yaziid alayli waa caqiil wa caqiil ibn khalid ibn caqiil alayli marka xadidku wuu sugan yahay lakin sanadkan baynu ka hadlaynaa can الzuhriyi can curwata can caaishata anahu sal slam maata nabiga geeriyood wahuwa bnu halaaثin wa sitiina sana isagoo lixdan iyo saddex jiroo nabigu geeriyooday xadaثana axmed ibn manic albagaw yacqub ibn ibrahim adawraqi qaala labada imaam waynu soo maray raggaane xadna ismaaciil bn ibrahim bn culayata can khalid bn miraan alxadaa qaala anba'na camaar ibn abi camaar mawlaa bani haashimin qaala wuxuu uhi imaamkaas samictu bna cabaasin baan maqlay yaquulu asagoo hi twufiya rasuul llah rasuulka ilaahay baa geeriyoodo la oofsaday wa hubna hamsin wa sitiin isagoo lixdan iyo shan jira wadaad riwayadu waa riwaaya shaadaa bay dheheen maca sixati isnaadiha rijaasha meesha ku jira niman fooda la gelin kara ma aha riwaayadkuna waxay u badnaayeen nabigu lixdan iyo saddex sano ku dhintay tanna waxay tidhi lixdan iyo shan buu ku dhintay waxaa lagu jamciyo la yidhi saxaabadii lixdan iyo saddex nabigu ku dhintay waxay ka reebeen sanadkii dhalashada iyo sanadkii dhimashada caamu lwilaada wa caamu lwafa lixdan iyo saddex sanoo saafi oo nabigu jiray sanadku dhexdiisii dhashay haddii lagu daro iyo sanadku dhexdii bilowgiisi dhintay haddii lagu daro muxuu noqon hayaa lixdan iyo shan lixdan saddex loo geeyey laba laba sana maxay noqon lixdan iyo shan saasaa lagu jamcin karaa war quruxsan wey ilaa nabigu sanad dhexdii u dhashay sanad bilowgiina wuu dhintay oo sanadka koyo tobnaad hijrada soo ma garanaysaan idan labadaa sana haddii jajabkaa la buuxiyo waxay hawsha isu bedelaysaa he lixdan iyo shan bay isu bedelaysaa remiyigu waa sidaas u xisaabaan ayib sanadkii daad gu dhaalato da-ahaya gujir baa tahay adoo lix bilood sanad baa jirtaa haddii guga oo baxay aada jilaal dhalato oo dayr kale kuusoo gasho guga dambe adoo sanad iyo bar jira haddana waa gujir nin lix bilood jira iyo nin sanad iyo dhowr bilood jira markadaba isla ekaanaya soremiga hawshooda ma taqaanaan idinku laba iyo toban bilood baa xisabsanaysaan ka december-ka december baa xisabsanaysaa idi war adag wey ayib lakin walihi reemiga haddii la fiiriyo ayaa hawshan suuro gelaysa xaddaanaa moxamed mashaar bundar shek jamaca qala wa maxamed aban mustamli wakiic maxamed ibn aban waa shaykhu الbukhaari wالsunan ninkaasa inagu cusub keliya maxamed ibn aban mustamli wakiic waa ninkii wakiic xadidka ka qaban jiray waagi hore marku wadaadku akrin nin baa ka qaban jiray soo ma aha ninkii sheeka ka qaban jiray xadidka ama saasuu sheekhu yidhi wakiic baa xadidka yeelinaya xertu way ballaaranta way badan tahay microfon lama hayo wax gaadha wadaadka codkiisi ma gaadho ummadda o dhan nin baa halkaa fadhiya xadaanaa fulan markuu imamka dho qaala xadaanaa fulan bu waa mubaliq hawlihii salaada oo kale mustamli wakiic wey baa la odhan jiray waa sheikh اbukhaarي wsunan qaala xadaثna mعaad ibn hishaam qaala xadaثanii abi muxaq wuxuu le hishaamkani waa hishaam ibn xasaan saxna ma aha hishaamkan abi la leeyahy waa hishaam ibn abi cabdillaahi adstuwai adstuwai an qatl dacmata sadus an xasan ibn abiasan albasri can dakfl ibn xandalata ana nabiy sal slam qubida nabigaa la oofsaday wahwa bna hamsa wa sitiin isagoo lixdan iyo shan jira sanadkani waa mursal sida loo badan liana dakfal ibna xandala lam yasmac min الnabiyi ama laysa lahu samaacun marka mursal buu noqonaya nabiga isagoo weyn buu soo gaadhay waa nabiga xilligiisi nin weyn buu ahaa laakiin nabiga muusan la kulmana arag ayb qaala abu ciisatin wuxuu yihi wadakfal laa nacrifu lahu samaaca min الnabiy wa kana fii zamani الnabiy rajula wax samaaca iyo maqala u garan mayna iyo ru'yo ah xilliga nabi maxamedna nin weyn buu ahaa bu i nin weyn buuba ahaa bukhaari baa sidaa isaguna odhan jiray walaa yutaabicu aleyh walaa yucrafu lahu samaacu lxasani min dakfal si kastaba noqotee bukaari eh, hawsha waxaa saxan eh, tirmidi baa saxan bukhari se wuxu ley nabiga maba soo gaarinba walaa nacrifu lahu idraakan buu leeyahay idraak waa jira nabiga waa soo gaadhay isagoo waliba nin weyn ah lakin nabiga muusan la kulmin waxa kaa maqal baa loo badan yahay marka waa mursal xadiidku min marasil dakfil ibn xandala sanadkuna marka dhib ma laha sanadku waa iska ron yahay matinka nakarada ku jirta qaabkii hore aan u jamcinayna ee kii hore aynu soo maray lixdan iyo shan lixdan iyo saddex qaabki loola jamcin laha waynu soo maray ilata xadana isxaaq ibn musa alansariy xadana ma bn alqazaaz xadana mali bn anas can rabiica bn cabdiraxmaan aray alfaqiih rabiica bn cabdiraxmaan aray baa loo yaqaan nin fiqi badan oo caqli badan buu ahaa marka maadaama ra'yu ku badnaa waxaa loo bixi waagi dambe cabdiraxmaan alra'y ay cafwan rabicat ra'yi baa loo bixiyey waa sheikhu malik waa min ataabiciin can anas bni malikin radi allahu taa canhu anahu samicahu yaquul rabiicaan maqlay anasoo le kaana rasuulu اllahi sal slam laysa biطawiili alba'ini dheerar baxsan oo zaa'ida nabigu ma ahayn walaa bilqasiiri gaabnina gaabnina nin gaabanna ma ahayn walaa bilabyadi mid cadna may alamhaqi zaaida cadin zaa'ida waynu somra xiish ah ma ahayn walaa bilaadin mid maaran oo maarina ma ahayn walaa biljacdi alqatati mid timo adagna ma ahayn walaa bisabti mid timo aada u jilicsan lana ma ahn ah intaas waynu soo maray ila tahay ku noqon maynay bacaahu allahu tacala ilahay baa soo diray calaa ra'si arbaciina sana afartan jir baa alla ku diray afartan markuu buuxsamay baa nabiga la sinulkamaal baa loo yaqaanaa fa aqaama wuxuu ku nagaa bimakata cashara siniin toban sanuu maka joogay wa bilmadiinati ay bacda albictha wey bacda alarbaciin toban sii joogay tobankaasi marka waxaa la tuuray jacabki saddexiyo toban sano nabigu maka joogo waad ogtihin haddii jacabki baa laska tuurahaya wa bilmadiinatina cashara siniin madiina toban sano joogay watawafaahu llahu allah oofsaday calaa ra'si sitiina sana lixdan sano ilaahay ku oofsaday nabigu waxaa la tuuray tanna jacabki baa la tuuray saddexdii sano iyo shantii sano walxaal laysa fii ra'sihi madaxiisa uusan ku oolin iyo walixtii garhkiisa cishruuna shacratan baydaa labaatan tinoo cad oo ciro ah aysan ka oolin in yaroo madaxa fooda iyo garhka ah buu nabigu lahaa oo iska qarsoonta mararka qaarkood yani inta uu anas ka warqabay iyo xogtiisa buu ka warramay saxaabo sheega nabigu ilaa labaatan timood inay ciroobeenna way jiraan wahada huwa lmaxfuud idan ama shuduud baad ku xukumi riwaaya waxaad dhihi riwaayadan sheegtay eh, lixdan buu lixdan sanuu nabiga ku dhintay waa riwaaya shaado waad la boodi ama waad la jamcino waxaad dhahaysaa waa kasriga baa la tuuray waana dhaqan carabeed waana usluub min asaaliib alcarabiya sanadkuna waa sanad saxiixa min xayu sanad wax dhiba ma qabo xadana qtaybaة بن سacيidi عan malik بn أنس عan رabيcaة بn abi cabdiرaحman الrأي عan أنس بn maliki naxwhu naxو الxadiiث الsaaبq baaba ma jaءa fي wafaati rasuuli الlah geerida nabi maxamed wxuu ku yimid iyo qaabku nabigu dadiisa hadii laguu soo sheegay da dhammaatay haddii cimri dhammaaday waxaa weeye geeri baa daba taalla iyo ajal baa yaala xadaثna abu camaar xusein bn xuraytin wqutaybaة bnu سacيidi وغayru waaxidi qaluu xadaثna سufyaan bn cuyaynata عan الزhriي عan أنس bni maliki qaala آkhiru nadرaة daymo iyo eegmatii u dambaysay nadartoa nabiga aan fiiriyay ilaa rasuuli lah sal slam kashafa sitrata ay anahu kashafa sitra asitaara kashfu sitrati baan ii qoran master laga dhigo aakhiru nadratin nadartoa ilaa rasuuli llaahi waa kashfu sitaarati daaha oo la fayday ahayd daaha oo fayday bay ahayd ama kashafa sitrata ama sitaarata daahii nabigu fayday yowma alitnayni maalinkai isniinta ahayd ee nabigu u geeriyoonayay fa nadartu waxaan eegay ilaa wejhi baan fiiriyay wajiga nabi maxamed kaanahu aada moodo waraqatu musxafin kitaab qur-aan abaalki kitaab qur-aan abaalki aada moodo ilan waraqo gudgududan oo cas oo saafia ah lagu qori jiray oo cad marka nabigu quruxdiisa suu ifahayo baal dahab baad moodaan wejigiisu wاnnaasu dadkuna yani kaanahu waraqatu musxafin fi الsafaa'i wاlxusni wey wa fi ljamaal baa laga hadlaya wاnnaasu dadkuna khalfa abi bakr abi bakr gadaashiisay taagnay oo salaaddii buu tujinayay faashaara ila الnaasi dadkiiba u ishaaray an ihbutuu an ihbutuu bui halkiina ku nagaado salaadiina wata markuu nabigu daha fayday dadka qaarkood baa nabiga arkay markaasay farxeen oo salaaddiiba ka bixi gaadheen oo nabigu inuu caafimaad oo kacayba u qaateen marka nabig uu salaadiina wata gacanta ugu ishaaray watamu salaadiina nabigu wuxuu rabay inuu markaas ayagoo tukanay oo ilaahay caabudaya uu isha mar qaado fii aakhiri laxdatin min laxdaatihi meeshan adduunyaa lagu fikira nabigu diintiibuu ku fikiraya iyagoo ilaahay caabudaya oo midaysan oo imaam waaxida leh oo rabbigood waxidahaya inuu ka tegay buu rabay nabigu ishiis inay ku dogsato saana ku nafbaxuu doonaya wa abu iyo ummuhum nabigu markaa uu tujinayo cafan abu uu imaam u yahay wa ulqiya cafan ya fakaada الnaasu an yataribuu maxfuud ma aha fi riwaayat الtirmidi iska goo riwaayadu way jirtaa min xayu alasal laakiin shamaa'il maxamadiya waxaa badan inaysan lafdigaasi usan maxfuud ahayn fi riwaayat الtirmidi fi الshamaa'il <clears throat> fakaada الnaasu dadku waxayse an yaطalibuu inay isbaraanbaraan islaada ka baxaan ama ayba barkoodba masxaradaanba ay bayraqaanba ilan way fareen farxi baa la xadgudbay wa abu bakrna abu bakrna uu tujinayo wa ulqiya waxaa la sii daayey asijfu daahi baa la sii daayey sijfigu waa sitaare hadda aynu soo marayn daahi nabigu saa u qaaday buu sii daayey weeye wa alqaa baa bacdunasi qorahaya iyadana ka fiican wa alqa sijfa aw isajfa waa isku mid haddii siinka la kor rabay hadii la kasriyaba waana daaha waa tafanun weeye in shay hal shay lagu sheega laba magac oo isku mid ah watubi rasul rasulka ilah baa la ogsaday min aakhiri dalika alyawm maalinka aakirkiis maalinka isniinta nabiga uu isha ka qaaday uu beeqaaqay uu kontaroolay isla maalinka nabiga waa geeriyooday sida la og yahayna riwaayadku u badan yihiinna barqinkiibuu nabigu dhintay maalinka isniinta barqinkeeda buu geeriyooday haddaba riwaayadan min aakhiri dalika alyawm maalinka aakhirkiisa buu dhintay gebagabadiisii see loo jamcin xufaaddu waxay leeyihiin badankood nabigu xaqiiqan ahaan wuxuu go-ay barqinkii isniintuu go-ay laakiin muslimiintu badankood geerida waxay ogaadeen xaqiiqsadeenna niski dambe ile cumar baa yidhi carya iyo nabigu waa dhintay ayaa dhaha seef baa taqaana hawsha waa adkaatay nis dambaa marka go-aanku laisku raacay taasa marka la cabiraya xadadanaa xumayd ibnu mascadata albasriy shaykhu muslim wasunan soo ma ahayn qaala xadana sulaym ibn akhdar albasriy can ibni cawni cabdillahi bni cawn can ibraahim annakhaci can alswad msnid annakhaci can caaisha qaalat kuntu waxaan ahaa bay tihi mustanidata nabiyi musnidata nabiyi cafwan nabiga mid tiirisay baan ahay yaan ahaabay tii ilaasadi laabta kusoo tiiri nabigu markuu xanuunsan yahay go-ahayey ee warfaadahayey ee sakaatulmoodku u hayay bay xabadka laabta nabiga ku haysay kuntu waxaan ahaa musnida mid tiirisay annabiyu suubana ilaa sidri laabteed mid kusoo tiirisay baan ahaa aw qaa'an waxay tidhi ilaa xijri dhabtayda dhabtaan nabiga kusoo tiiriyo dhabtaan ku hayay fa wuxuu codsaday isagoo xanuunsanaya bitastin xeedho ama baaf baafka dharka lagu dhaqla ama xeedho ballaadhan ama baaldi liyabuula inuu ku kaajo fiihi nabigu ma kici karo musqushi ma gaadhi karo kaadida inay gaadho nijaastana ma rabo in laga qaaduu rabo markaas uma baala waa kaaja nabigu fa maata waa dhintay waa go-ay markuu kaadidii dhammaystay ayuu nabigu tawxiidsaday ila rafiiq اlaclىa buu nabigu yihi bas waa go-ay halkaasaa u dambe ruux bini aadama marka geerida nabiga laga waraysa caaisha uga xoog ogaalisan <clears throat> waadan ba waxa lagu yihi caaisha waxaa la sheegaa nabigu inuu dardaarmay oo reer cali ama cali iyo aalu beytka hawl khaasa u dardaarmay anaaba dhabta ku hayay markuu go-ahaye xaggee goormuu sheegay tiri nabigu intaasaa u dambeysay intuu rumayday isagoo nabigu xanuunsuna hadli karin ba cabdiraman ibn abubakr sidiq baa soo booqday oo caaisho walaalkeed ahaa curadkii abubakarna ahaa rumay fiican buu watay nabiga marka rumaygii buu fiiriyey waxaan gartay bay ti nimanka rumay inuu doonayo rumigii baa aan ka oga qaaday markaasaan dhaqay oo nadiifiyey waan u rogay nabiga waan siiyey markaasuu u rumayday si ruuxayi ah buu nabigu u rumayday ood moodaysa inuu caafimaad qababa markuu isnadiifiyey kadib buu yaan ka qaaday waan dhaq meel baan dhigay nabigu maalinkiiba waa ba-ayba marka anaaba u dambeeyey oo dhafteeda ku nafaxay suubanahe waxa aad sheegaysaan hayaan baa idin yeedhiyey bay odhan jirta waa runteed xadana qutaybat bnu saciid qaala xadana leyt bnu sacdin caynilhaad wasmuhu yaziid ibnu cabdillaah ibnu usaamata ibn lhaad shaykhu malik can muusa ibnu sarjasin mastuur lxaal can ilqaasim ibni muxamed can caaisha radi allahu tacaala canha anaha qaalat waxay tihi ra'aytu rasuula allah rasuulka ilaahay baan arkay wahwa bilmowt wahwa fi lmowt ay fii sakaraati lmowt bay ujeedaa nabigu ay naftu qaadqaadayso oo sakaraadku uu hayo wa cindahu qadaxun fiihi maa waxaan arkaysa isagoo agtiisu weel biyaa uu yaalo weel biyood baa yaalla wa huwa yudkhilu gelinaya yaddahu gacantiisa fi lqadaxi weelkaybu gacanta gelinaya biyihii kusoo qaadaya uma yamsaxu wajhahu bilmaa'i markaasuu wejiga biyihii marsanaya uma yaquul wuxuuna odhanhayay marka iyada allahuma acinnii allow iga kaalmee calaa munkaraati lmowti mowta munkaraadkiisa yacni dhibaatooyinkiisa amunkaraat lmowt waa shadaa'id lmowt laxawga iyo xanuunka iyo shadaa'idda mowtka aw ama qaal wuxuu odhanaya sakaraat asakaraat wاlmunkaraat wاshadaa'id waa isku mid alimam tirmidi xadiidkan wuxu uhi wa xadiidu xasanu gariib jaamiciisa xaakim wuxuu yihi صaxiixu اlisnaadi walam yukharijaah alimaam الdahabi wuxuu yihi talkhiiskiisa waa صaxiix alxaafid bn xajar xasana isnaadahu fi اlfatxi asl xadiidna fi saxix الbukhaari buu ku jiraa fii kitaabi اlmagaazi buu ku jiraa fii baabi marad الnabiy sal l slm wafaati buu ku keenaa xadiid sugan weeye dacfiga ama jahaalada muusa ibn abi ibnu sarjasna lagu cilayn maayo xadaثna xasan بن صbaح albazaazu albazaaru xadaثna mubashir mubashir ibn ismaaعiil can cabdالرaحman ibn الcalا maqbul majhul اxaal cabdالرaحman ibn اlcalا wa majhul اxaal can abihi aabihi alcalا ibn lajlaaj can ibni cumara can caaisha qaalat waxay tihi la aqbidu kaman maayo ma kamanayay tiri oo ammaani maayo axadan axad ku kaman maayo bihawni mowtin geerifuday nin geerifudayd oo qalaf iska yidhi oo markii saa u xanuusan durba dhintay oon sakaraadka lagu dhibin oon warfaadin anugu mama kaman hayay tiri la aqbidu kaman mahayay tiri oo ammaani maayo axadan axad bihawni mowtin ay biyusri mowti aw bisuulati mowtin wa min baabi idaafati sifati lilmawsuuf bimowtin hayinin bimowtin sahlin bay ka dhigan tahay bacd ladii kii kadib ra'aytu aan arkay min shiddati mowti rasul la sl oo ah nabi maxamed in sakaraadka uu ku warfaaday oo muddo nabigu toban maalmood bu nabigu xanuunsanaa taqriiban maalmihi u dambeysay xanunka waliba ku daraaday bishii rabiic oo laba ah meelaha taqriiban baa nabiga la bilaabay laba iyo tobankeeda xilli ku aadan ayuu go ayib ama ka dambaysayba marka haddii sakaraatulmowtko laisku fududeeya ay wanaag tahay oo khayr uu yahay iyo fadiilo nabigaa loo fudayn lahaa bal in lagugu dhibaar ay faa'ido ku jirtaa leanna rafaadka asaga ah iyo warfaadka iyo xanuunka iyo laxawgaasi dembigaagaa lagu dhaafahaya dembi baa lagugu dhaafi waan lagugu dallacsiin xanuunka caadiga ahba soo dembi laguma dhaafi sidoo kale wey laakiin soomaalida qaarkood marba hebel sakaraadka lagu dhibay kuleeyihin ruuxa sakaraadka lagu dhibay waa nin aafaysan waa nin balaayo ah nafti baa ka bixi weyday ninka duba qalaf ahlu jannu ah bay kuleeyihiin mar hadduu dhinto ayar saad waxaso qalaf waa ka baxday ahlu khayr buu ahaa waa miisaan khaldan wey miisaankaas xadaثna abu kurayb maxamed cala sheikh اjamacati qala xadaثana sanadku dacfi baa ku jira sanad dacfi lakin xadka duruq kale buu leeyahay cinda axmed wالطabarani والnasaئي lahu طرq أخرى cinda الطabarani وaxmed والnasaئي waa xadيث xasana xadana abu qurayb maxamed calaa qaala xadana abu mucaawiya dari maxamed khaasim can cabdiraxman bn abi bakr wa huwa ibn lmulayki wa daciifu min qibali xifdihi can ibni abi mulaykata cabdiraxmaan can caaishata radi allahu tacala canha qaalat lama qubida rasul lah sal l slam ibn abi mulayka maxaa leedaha magaciisa cabdiraxmaan ibn ams cabdullaahi buu ahaa labadaa mid bu amaan filhaya can caaisha qaalat lamaa qubida rasuullah rasuulka ilahi markii la oofsaday ee uu dhintay ikhtalafuu waxay isku dhimaan dhaafeen saxaabadii fii dafnihi qaabkii loo xabaayi lahaa iyo meesha lagu xabaayi lahaa faqaala abu bakr wuxuu yidhi samictu rasul sal l slam shay-an baan ka maqlay maa nasiitu anaan halmaamin saxaaba waxay dhaheen nabigu ha lagu xabaalo shaam oo baytulmaqdis ha la geeyo oo aabbihii ibraahim iyo ambiyada ha loo geeyo qolyaa waxay dhaheen xaram almaki ha la geeyo qolyaha waxay dhaheen xabaalaha muslimiintaha lagu daro niba meel buu ku dhuftay sababkan waxa way meeshuu nabigu ku dhintay baa lag loo xabaal shahiidka ninka shahiidka ah iyo ambiyaduba meeshay ku go-aan baa loo qodaa bes lama qaado ninka shahiidkaa ah hadduu xuduud furir ku dhinto gaala bartankeed haduu ku shiido meeshaan baa loo qoday la qaadi maayo marati wey meeshaasaa la dhigaaya ambiyaduna meeshay ku dhintaan baa loo jeexaa oo lagu xabaalaa dadka intiisa kale in la naqliya waa banaanta dadka intooda kale in la qaado oo maslaxa loo qaado gaalo dhexdood buu ku dhintay asalku waa in waddan islaali la raadsado yurub iyo galbeed buu ku dhintay soomaaliya loo qaaday diyaarad baa loo soo waa soomaliya la keenaya kenya ku dhintay waddan islam baa la raadsanaya ila wa kenya waddan islaam eh, ay hadday waa ahaan jirtayna xoog baana looga qaaday gaal baana ka taliyo haystay annaguna waxaan ka nahay qaxooti warkayna wad haysaani wadan islaam baa lala raadsan qadiyadaas hadda ka horna waan tilmaamay qolyahan wahaabiyada ah waxaa ku dhaama ashaacirada baa ku dhaantay ruuxa muslimkaa ah, wadan gaalo laasiyamaa duwal wadan daaru kufrin wa in lagu xabaalo asaaratan ma banaano haddii la awoodi karo mahmaa kalafti duruuf kharashku malaayiinba ha gaadhee in la qaadaa waajiba biitifaaqi salfi saalix oo la geeyo wadan islaam iyo meel laga booqan karo laga soo salaami karo xabaalaha yurbiga wadamada gaalada markay waxay joogaanba intii la baabi'iyo oo cagaf la mariyo oo caro kale lagu shuba yaa fiyooro lagu tallaalaa beer baa laga dhigaa khamra lagu cabo ayagu waxooda ku sameeyaan baa laga dhiga lagu kala tegaya xurmo ma laha asal sidaas wey madaahibta afarta iyo culumadu khilaaf kama qabaan ruux muslima inaan waddan daaru kufr lagu xabaali karin haddii la awooday laga qaado ashaaciradu waa arki ninka ka dhintay ee sheekooda way soo qaadi waxay geenayaan soomaaliya ka wahaabiga meeshaasna moodaaba ina xarameynka u tahay waa lagu xabaalahay dareenna xataa kama qabaan khalad way hawsha ayadaa lagu darano naqliga amwaadda aan la ogolayn waa ambiyada iyo shuhaadada ayagu xugum khaasaa ah ku yimid intooda kale waxaa weeye waa in la qaado waddanka aan laga fogeeyo la kala xaydo mayd iyo xay midna ma ogolin inay isdhexgalaan haddaan tabar wey helo tabar la-aan hadaan noqono masale kale weeye samictu min rasuuli lahi shay-an baan ka maqlay akaam maqaabir اislaamiya axkaam lmaqaabir fi sharica alislaamiya wadaadka iskaleba qadiyada taxqiijiyey aadna oga hadlay baxiga hala akriyo baxi qiima badan madbuuca weeye axkaam lmaqaabir fi sharica alislaamiya samictu min rasuuli lahi baan ka maqlay shay-an shay baan ka maqlay maa nasiitu anaan halmaamin muranka joojiya saxaabay maxaa jira nabigu wuxuu yidhi qaal maa qabada allahu nabiya ilahay nabi nafta kama qaado ma qibdoodo oo xijaabto ilaa fi kama qaado ilaa fi lmawdici aladii yuxibu an yudfana fiih ilaahay nabi nafta kagama qaado ilaa meeshuu jecel yahay in lagu xabaalaala mooye nabi nafta waxaa lagaga qaadaa goobti rabbi uu jeclaa in lagu xabaalo ilaa fi lmawdici aladii yuxibu uu jecel yahay alle ama nabigu an yudfana fiihi in lagu xabaalo in ilaahay loo celina ku fiicanta ayib faqaala wuxuuna idfinuuhu ku xabaala fii mawdici firaashihi meeshuu nabiga ku dhinta rash ka qaadaan uqodo ku xabaala gurigu kudhex dhintay guriga caaisha ah baa nabiga lagu xabaala xadiidku marka duruq kale uu leeyahay cinda ibni maaja kun lix boqol labaatan iyo sideed wa cinda axmed mujallada koobaad safxada toddobaad buu ku jiraa dacfiga marka cabdiraxmaan ibn abi bakr almuleyki waxba yeeli maayo sanadka xadaana axmed bashaar bn dar sheikhu ljamacati cabaas alcambari wasawar ibn cabdillaahi alcambari wagayru waaxidin qaluu xadaana axmed saciid alqaطaan can sufyaan athawri can muusa bni abi caaishata can cubaydillahi bni cabdillahi bni cabaasin wa caaisha ana abaa bakrin abaa bakar baa qabala dhunkaday annabiya suubanuu dhunkaday bacda maa maata intuu nabigu geeriyooda kadib intuu asagoo maqan oo meel u baxay baa loo sheegay wuu soo noqday kadibna nabigu u yimid maradiibuu ka qaaday halkaa wejiga ayuu ka dhunkaday intuu nabigu ku foorarsaday isagoo ooyaho ilmaynaya xadaanaa nasmi cali aljahdami qaala xadaanaa marxuum ibn cabdilcaziiz alcataar العزيز العطار عن بن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس waa مqبول مqبول wy بمعنى layn الحadيiث ma lam يutaaبع عن عائشhaةa أن أbا بكri دخلa على النبي nabiguna usoo galay abu bكر baعda وفاati intuu geeriyooday kadib suubanuhu faوadaca wuxuu saaray abu bكر famahu afkiisi bayna caynayhi inaha bartankooda meesha laba indhood buu nabiga ka dhunkaday dhexdooda ka dhunkaday wawadaca abubakr wuxuu saaray yadow gacantiisana calaa saacidayhi labadii dhudhuna nabigu saa u qabtay gacmaha u saaray wa qaala wuxuuna yidhi waa nabiyaah nabigaygiiow waa safiyaah kii la doortayo waa khaliilah saaxiibkaygiiow xadiidkuna dacfi baa ku jira sanadkiisa oo ninkaasi yaziid ah babnus ninkaasi waa daciif walam yutaabac xadiidku marka wuxuu noqon karaa munkar xadaanaa bishr ibnu hilaal asawaaf albasriy qaala xadaanaa jacfar ibnu sulaymaan can thaabin aslam albunaani can anasi qaala lama kaana alyowm aladi dakala fiihi rasuul lah lama kaana markii la gaadhay ama uu ahday alyawm ladi dakala fi rasul lah madiina maalinku nabig madiina soo galay adaa waxaa ifay minha madiina waxaa ka ifoo nuuray kullu shayin shay kastaa nuuray madiino iska dansan saxaababa ha joogin buu nabigu soo hijradu waa yimid wayba ifti magaaladii nuur iyo barako iyo khayr ila nabi baa yimid falama kaana alyawm اladii maata fiihi maalinkuu dhintay markii la gaadho nabigu xijaabtayna dayxi baa dhacay adlama waxaa madoobaad oo mugdiyoobay minha min almadiinati kullu shayin shay kastaa madoobaaday ninkii iimaan lahaa baa dareemahaya ninka asagu hawshaas maba madiine madiinay u tahay laakiin ninkii nabiga dugsanhayay ee nabiga garanhaya dayax baa ka dhacay horaan usoo baxay wamaana fadlan maanan dhabaandhabin oo maanan jafin aydiyanaa gacmaha min aturaabi caradii nabiga aan xabaashiisii aan ku qodnay ama aan ku xabaalnay wainaa walaal inaa lafii dabni xataa ankarnaa quluubana buuri waxay iskugu xidhan tahay wamaa nafadna min aydiina nafadnaa aydiyana min aturaab xataa ankarnaa quluubana xataa ankarnaa quluubana iskugu xidhanta wainaa anaguna walaal inaa anaguna lafii dafni anagoo xabaalayna oo weli aan caydiba iska jafin oon xabaashiba ka farxalanin oon dhammaynin baa qalbiga anagu isbedelaybu nuurkii iyo xikmadii iyo iimaankii iyo wixii aan dareemaynay iyo macnawgii nuuraanigeen nabi maxamed oo nasaaro dhan baa meesha ka baxay dad caadi aan kusoo noqonay qalbiga anaga isbedel baan ka dareenay yani wuxuu kuu sheegaya anas ibn malik nicmada nabiga ay ku qabeen iyo nuurka ku haysteen iyo siay isu bedeshay caaisha waxay tiri markuu nabigu sidaa u geeriyooday ishra'aba nifaaqu wa alaca najmu nifaaq nifaaqi baa durbo soo baxay tiri nifaaqi gaban munaafiqiintii gaban hayay yaaba carabka la baxay meelaan fadhinaan weyne bay leedahay ummulmuminiin marka waa qadiyo ku saabsan nin walba iimaankiisu wax dareema ninkaa iska munaafiqa ama faasiqa in imaan lahayn adduunkoo rugmaday diintioo la dayacay ilaahoo laga jiitay sharcigoo lagu ciyaaray buu alxamdulillah iska nicmaysanhayaa oo barwaaqaysanhayaa oo mashxarada hayaa ninkii dareen qabay diineedna waa naf baxaya dadku isku mid baa isku qiyaasna ma isku dareenna ma aha ala bilahi tawfiiq